assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii toddoba iyo labaatanaad ee kitaabka muxuu ahay dadka aqniid iyo madaxdii lagu soo jiidanayo inay weelashaas noocaas oo kale gaar ahaan fargeetayaalka iyo muxuu ahaay macalgadihii iyo inay yihiin dahab iyo xariir iyo e, fida iyo ay yihiin iyo kolka dadka wufuudda ah madaxda ah iyo la socday iyo kolka la marti qaaday iyo wuxuu sheegay nin yemani ahay oo siyaasiyiintii yemaniyeed ee hore kamid mid ahay cabdiraxmaan albaydani la dhihi jiray ayaa mudakaraadkiisiiba wuxuu ku sheegay mar ay wafdi ku tageen ruushka ayaa waxaa loo keenay qada loo sameeyey ayaa waxaa loo keenay macalgado oo fida ayaa ku jirta marka nin raggii ka mid ahaa oo wadaad ahaa sheekh ahaa yaa diiday maalgadi inuu ku cuno markaasaa loo bedelay oo agad caadiya macdan caadiya ah baa loo keenay marka ninkaas doctoorka doctor cabdiraxmaan beebani baa la dhihi jiray wuu ku aadeynayaa wadaadkaas oo wuxuu leeyahay badow ninuu sameeyey oo waa nagu khashifay oo inuu iskaga cunaba ahayd oo hadhow kolkuu keligii yahay gurigiisa iyo tago inuu iska daayo laakiin aanu dadka hortiisa nagu khashifin nin kale oo la dhihi jiray maxamed axmed jamaal ayaa radiyey oo maqaal uu qoray uu ugu magacdaray eh, muxuaha eh, magaciisu macnuhu uu yahay ataxaddi waaxid wax sidaas oo kale waa isku mid eh, gaalada hujuumkeedu waa isku wada nooc sida loo radinayaana waana isku mid noqoto marka ninkaasi wuu ku habboonaa buu leeyahay waa ku fiicnaa inuu ku diido nimankaa gaalada ah oo diintiisa uu qabsado oo aanu loomata laa'im diinta tadbiiqeeda iyo xaaraanta iska ilaalinteeda aanu u gelin waana sidaa uu sheegay xadiidkan kada xudayfa radia allahu canhu waxa uu sheegay mar isaga oo amiir ah magaalada madaa-in la dhihi jiray amiirka ah ayaa uu sharaab dalbaday marka nin muxua ka mid a ah, dadkii furska majuusta ah meeshaa joogay ayaa wuxuu iyo ugu keenay koob oo dahab ama fida markaasu intuu ka qaaday yuu ku tuuray waa la waayay mooyaane waa ku dhufan lahay anuu ciqaabay markaasu wuxuu yidhi waxaan sidaa u yeelayaa hadda ka hor baan ka nahiye oon idin markaad ii keenaysaan wax sharaab iyo wax sidaasa ha igu keenina weel dahab iyo fidatoona nabiga nabigii sala allahu alayhi waali wasalam wuu naga nahiyey markaas muxuaha gaaladiibuu darsi ku siinayaayo diinta inay ixtiraamaan uu ku qasbaayaa waxaana la ogyahay qofkii diintiisa ilaashada alla subxaanahu watacaala ixtiraam dadka gaaladaa kolay ku tahay way ixtiraamayaan oo waaweyneynayaan oo qofkaasi qof diintiisa dhowranaya iyo inuu yahay ayay u qaadanayaan mooyaane kuma duloobayo oo sida uu dadka jaahiliinta qaarkood waa wadaad baa lagu dhihiyo wadaadnimada iska bi'iyo muxuaha iska dhignin reer magaalo iska dhigo mutaqadim ahoo ilbaxo iska dhigo waxyaalaha qaarkood ay u sameeyaan waxaas waxba kama jiraan oo been been weeyaan alla subxaanahu watacala qofka diintiisa ilaaliya sharaf iyo cizi waxaan ahayn uma ziyaadinayo sidaan xadiid hadda ka horba aan kusoo marray ma zaada allahu cabda bicafwin ila ciza ila akhiri اlxadiid baabu jawaazi lubsi اlxariir liman bihi xika banaanaansho ay banaantahay xariirta xirashadeedu qofkii cadho qaba hadha iyo amraad jildiya waxyaala sidaas qofkii qaba in xariirta uu xidhaayo ay u banaan tahay dhar kale oo ka jilicsan oo xariirta muxuu ahaa ee meesha qaboojinaya oo aan suuf ahayn hadduuna haraynin ee suuf keliya meeshaas ay tahay dhulkuna uu kulul yahay sida ragga soo socda qisadoodii oo kale waa inay u banaan tahay xidhashada xariirta inay xidhaan can anas radi allahu canhu qaala raqasa rasuul lah sal sl rsulka alle wuxuu ruqsadeeyey lizubayri wacabdiraxmaan ibni cawf radi allahu canhuma fii lubsi alxariiri lixikatin bihima muttafaqun calayhi nimankaasu marka waxay ahaayeen qaswi bay kula jireen nabiga sala allahu aleyh waali wasalam cadhaa ku dhacday dhulkankada xijaajna marka waxaa dhul aada u kulul weeyaan waqtigaasuna weliba qaswatu tabuk buu haban filayaayo waqti aada u kulul bay ahayd oo allaba subxaanahu watacaala uu sheegay oo uu yidhi وqالوا lا تنفirوا في الxر قل ناaر جهنم أشhد xر lw kanu yfqهوun xadiidkii كacb iبn malik aan kusoo daray xr shadيid inuu ahaa marka dharkooda ay xidhan jireenna suuf buu ahaa dhulkuna waa dhul biyoyar oo oomana ah marka qof cadha ay jirhkiisu cadha uu leeyahay ama injiri ay ku dhalatay ama busbus iyo wax sidaas iyo jirka kaga yaalo oo jawiilkada jooga oo xidhan haddii ku qubaysta iyo saabuun iyo waxbatoona aan helaynin dawona aan helaynin oo musaafir ah haddii marka suuf uu xidho kolkaas marka jidhkiisi waa gubanayaayo waa cuncunayaao dhibaata ayuu keensanaysaa marka cilaaj ahaan buu rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam uu ugu baneeyey muttafaqun calayh marka inuu dad ku marmarsado oo yidhaahana nabarhaa iga soo baxay oo saasaan xarinta xidhanaya nebigu sal ly slam wuxuu u baneeyey nimankaasba hadha ku dhacday daraaddeed uu ugu baneeyey waa kolkaas waxaa weeya qofka sidaas yeelaayo wuxuu mxuaha wuxuu isu malaynaya alle in wax ka qarsoon yahay alle in wax ka qarsoon yahay waqtigan intade la joogo qof reer magaalo ah oo dawe heli kara oo dhar xariir iyo layloon iyo waxyaalahaas iyo heli kara oo aanay qasab ku noqonin mutacayin ayna xariirtu ku noqonin inuu marmarsiinyo u xidhaayo waa arrin aan suuroobaynin baabu nahyi can iftiraashi juluudi الnumuur wاrukuubi calayha reebidda la iska reebay in la goglado harag shabeelka iyo in gaadiidka lagu koro oo oraha dushiisa la saarto oo shalmad laga dhigto can mucaawiyata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allau alيyh wali slam laa tarkabu اlkhaza wala الnimaar ha korino ha ku fadhiisanina khaziga iyo iyo harag shabeelka toona khazigana hadda ka hor baan soo marray inuu yahay mare isugu jirta cudbi iyo xariir isugu jirta xadiiث xasan rawahu abu dawuuda wغayruhu biisnaadin xasan <clears throat> xadiidkuna waa صaxiix sidaa uu sheegay alimaamu الnawowi radi allahu taعala canhu xasan keliya meahe xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu sheikh اأlbaniy fi صaxiix الjaamiع الصغيr fi mishkaati الmaصaabiح وعn abilmaliixi can abiihi abilmaliix اlhudali magaciisa waxaa la dhihi jiray usaamaة bnu cumayr ayaa la dhihi jiray isagu waa taabici abihi baa صaxaabi ah radي allahu canhu ana rasuul lah sl ly slam nahaa can juluudi الsibaac wuxuu reebay rasuulka alla salى اllahu عalayhi waali wasalam wuxuu ummadiisa ka reebay harkaha dugaaga maaha marka shabeelka keliya maahe haramcadka iyo dacawada iyo libaaxa iyo kulli dhammaantoodba harkooda in lagu fadhiista ayuu iyo in laga dhigto funaanado iyo waxyaalahaas iyo laga dhigto iyo yuu reebay rawaahu abu dawuuda wالtirmidiyu wالنasaaئiyu biasaniida صxaax wakadalika rawaahu alxaakim ayaa isna wariyey waana sidaa u sheegay xadiidku صaxiix weeyaan صxaxahu sheikh األbaniي fi صaxiix الjaamiع الصغيr وmishkaat الmaصaabiح wa silsilaة الأxaadiiث الصaxiixa وفي riwaayaة التirmidي نahى can juluud الsibاع an tuftarash dugaaga harkihiisa ayuu reebay in la gudlado mxua dadka kuwa gaalada maalqabeenkooda iyo madaxdooda iyo xafiisyadooda iyo bay ku sharaxdaan oo arag shabeelka iyo waxyaalahaas iyo waa jecel yihiin marka waxaa weeyaan sharciguna waa xaraameeyey marka waa in la iska ilaaliyo kuwa noocaas oo kale ah barkimooyinka guryaha la dhigta ee meesha muxuu ahaaye barsadaha iyo la dhigta ee kukuusan ee dhulka gaalada laga keenay iyo in maxaa qaarkood maqaar dhogor leh ayaa ku gaaran marka kuwaasoo kale waa la hubsado in uu yahay waxaasu harag shabeel ama harag libaax ama harag dacwo inuu yahay iyo harag xoolaad weyli iyo wax sidaas inuu yahay iyo waa in la kala hubsado waxyaalaha lagu isticmaalo dadka muslimiinta ay ku isticmaalaan badankoodu waa nasiib darre waxay ka keensadaan dhulal gaalood bay ka keensadaan dhulal gaaloodba lagu sameeyaa marka waxaa weeyaan qofkii aan diintiisa yeelaynin waxa usoo dhuumanaysa oo gurigiisa ugu imaanaysa waxyaalo oo shuqul gaalaad ah saliib iyo harag shabeel iyo waxyaala noocaas oo kale xariir iyo dahab iyo fida iyo ba usoo dhuumanaya waa inuu marka iska ilaaliya waa inuu daryeelaa waa inuu wixii la quruxsanaadaba aanu soo qaadanin waa inuu haweenkiisana uu baro xataa haweenkiisa uu ku tababaro arrimahaas xadiidkan kada waxaa la mid ah axaadiid kale oo iyaduna fara badan oo arrintaa nahyinaysa ayaa iyaduna jirto maalan waxaa ka mid a nahaa can اrukuubi calaa juluudi الnimaar in wax lagu koro oo fardaha la kor saarto shabeellaha harkahooda ayuu reebay waxaana wariyey xadiidka nooca midkaas ah abu daawuud والنasaaئiyu وaأxmed وطaxaawiyu waana xadiid صaxiixa riwaayati mucaawiyata radi allahu canhu waxaa kaloo lafdi kalena u ahaa nahaa can juluudi الnumuur an yurkaba calayha aلطabaraani baa isna wariyey oo can mucaawiya ka wariyey nahaa can الnawxi والtasaawiiri وجuluud الsibaac والtabaruj والغinaaءi والdahabi والkhazi والxariir axmed baa isna wariyey can mucaawiya intaasoo dhan oo axaadiistiina kulligood wada saxiix weeyaan oo markaa muxuu ahaayey harkaha dugaagu arkaha dugaaga goglashadoodu xaraam bay yihiin baabu maa yaquulu idaa labisa thawban jadiidan aw naclan aw naxwahu markuu qofku xidho mero cusub ama kaba cusub ama wuxuun lamida oo la xidha oo cusub markuu xidho wuxuu dhahayo can abi saciidin alkhudriy radi allahu canhu qaala kana rasul llah sl sl ida istajada thawban markuu mare cusboonaysatay yani mare cusub uu soouu soo iibsado oo uu xidho samaahu bismihi magaciisu ku magacaabi jiray oo ah cimaamatan aw qamiisan aw ridaa'an marka yani kolkuu alle ku xamdiyayo magacaasu ku sheegi jiray alxamdu lilah aladi kasani hada hadihi alcimaama aw hada alqamiis aw hada alrida aw hada alizaar saasuu dhihi jiray wayaquul wuxuu dhihi jiray allahuma laka alxamdu anta kasawtaniihi allow mahad baad leedahay adaa ihuwiyey yani adaa i siiyey as'aluka khayrahu wa khayra maa sunica lahu waxaan ku weydiisanayaa khayrkiisa iyo wixii loo sameeyey khayrkiisa wacuudu bika min sharihi wa shari maa sunica lahu sharkiisa iyo sharkii looowixii loo sameeyey sharkiisa ayaan kaa magan gelayaa oo kibir iyo isla weynaansho iyo tabaruj iyo waxyaalahaas oo kale ah rawaahu abu daawuud oo tirmidi wa qaala xadiidun xasan xadiidun xasan weeyaan ayuu yidhi alimaam tirmidiy radia allahu tacaala canhu kadalika waxaa isaguna wariyey abu daawuud iyo axmed ayaa wariyey waa xadiidkuna صaxiix weeyaan صaxaxu sheikh اlalbani fi صaxiix jaamic الصaغيir cabdilcaziiz rabax isagu wuxuu ka dhigaya xasan buu ka dhigaya wuxuu ku raacayaa tirmidi buu ku raacayaa lakin sheekh alalbani waa khilaafaya wuxuu ka dhigayaa xadiidka xasan buu saxiix buu ka dhigayaa baabu istixbaabi alibtidaa'i biاlyamiin fi libaas in midigta lagu bilaabo wixii la gashanayo wa hada albaabu taqadama maqsuuduhu wadakara alaxaadiida saxiixata fiihi wayna soo hormari kaasu marka kuma soo celinayo <clears throat> wuxuu ku hormaray xadiidka raqamkeedu uu ahaa sagaashan baabka raqamkiisu uu ahaa sagaashan iyo shan ayuu ku hormaray kitaabu aadaabi الnawmi wاlاضijaac hurdada iyo dhinac dhuldhigga adabta ay leeyihiin can اlbaraaء bni caazib radi allahu canهuma qaala kana rasul lah salى اlه alيه waslam rasuulka alle wuxuu ahaan jiray idaa awaa ilaa firaashihi markuu gogoshiisa ku hoydo u seexanayo naama calaa shiqihi اlayman dhankiisa midigta u seexan jiray uma qaala wuxuu dhihi jiray allahuma laka aslamtu allahuma aslamtu nafsii ilayka wawajahtu wajhi ilayka wafawwadtu amrii ilayka وألجأت ظهري إليka رغبة ورهبة إليk لا ملجأ ولا منجا minka إلا إليk آamنت بkتاaبika الذي أنزلta ونبyika الذي أرسلta saasuu dhihi jiray marka yعnي wuuna faray saan soo marayna البراء بن cاaزمna wuu faray نeبgu صلى الله عليه ولي وسلم inuu sidaas yidhaaho weliba inuu wayse qaato ayuu weliba ugu sii daray آakhirkana waa kisii lahaa مxuu ahaaye isagoo gaabanna xataa waa soo celin doona marka waxaa weeye waxaa iswaafaqay arrintan tada ficilkii nebiga sal ly slm iyo amarkiisii allow adaan naftayda kuu dhiibay wejigayga xaggaagaan u jeediyey arrintayda adaan kuu bandhigay dhabarkayga adaan kugu tiiriyey adaan ku cuskanaya ku ictimaadaya weeyaan rajo aan ku rajaynayo iyo iyo cabsi aan kaa cabsanayo laa malja'a walaa manja'a minka ilaa ilayk meel lagaagaga dhunto iyo meel lagaga baxsado toona ma jirta ilaa xaggaaga un mooyaane waxaan rumeeyey kitaabkee kitaabkaagii aada soo dejisay baan rumeeyey iyo nebigaagii aada soo dirtay rawahu albukhaariyu bihada lafdi fi kitaabi aladabi min saxiixi eh, wuxuuna inoogu soo horomaray isaga oo min qowli nebiy sal lla alay slm inoogu soo horomaray raqam hamaaniin wuxuuna kusoo noqon doonaa mar labaad mar saddexaad raqam alf wa arbacumiya itnain wa sitiin wa canhu yani can albara'i radi allahu canhu qaala qaala lii rasuulu lahi sal ly slm rasuulka alla wuxuu yidhi idaa atayta madjacak kolkaad tagto gogashaada aad tagto madjic meesha la seexanayo ayaa la yidhaahaa ee gogasha ahe kolkaad tagto meeshaadii aad seexanaysa ee gogashaad ahayd aad tagto fatawada wuduu'aka lisalaa wayse qaado sida wayseqaadka salaada oo kale aan wayseqaad taam ah dhaqdhaqasho aan ahayn uma daj calaa shiqika alcayman dhankaaga midigta haddana u seexo waqul waxaana dhahdaa wadakara nacwow kii hadda oo kale buu sheegay aslamtu nafsi ilayka kii buu sheegay wa fiihi waxaana ku jira xadiidkan kada ka riwaayadan tada dambe ah wajcalhuna aakhira maa taquul waxaad ku hadlaysa ka ugu dambeeyana ka dhig muttafaqun caleyh weliba waxaa kaloo kusii jirtay haddii aad cawada sidaa ku dhimato islaamnimaad ku dhimanaysaa haddii aad waagu uu ku barya onadan dhimaninna khayr badan baad heshay wa can caaishata radi allahu canha qaalat kaana nebiyu sal l slm yusalii min alleyli ixda casharata rakca habeenkii nebigu sal ly slm wuxuu tukan jiray salaatuleylka kow iyo toban ragcadood ilaa saddex iyo toban ragcadood meelaha faidaa طalaca alfajru markuu waagu bariyo sallaa ragcatayni khafiifatayn laba ragcadood oo fudfudud ayuu tukan jiray oo ah ragcatay alfajr sunnihii fajrka ah oo aada u fudaydin jiray uma اضajaca calىa shiqihi اlayman dhankiisa midigta abuu dhulka dhigi jiray xataa yajii'a almu'adin ilaa mu'adinka uga yimaado oo fayu'dinahu uu ogeysiiyo kolkuu bilaal allahu canhu iqaamadii waqtigeedii la gaaro yuu u imaan jiray nebiga sala allahu alayhi waali wasalam oo wuu ogeysiin jiray marka intaa inta kasii horraysa dhinacuu dhibka sii dhigi jiro dhanka midigta ah yuu u seexan jiray muttafaqun calayhi waanu amray nebigu sala allahu alay wasalam idijaacaas isaga ah ma ah ku nasasho uu nebigu sal lla alay slam u samayn jiray waa mid sharciya weeyaan oo sunno weeyaan waana sunno mahjuuro ahoo aada iyo aad loo dayaco weeyaan waa in la sameeyo laakiin waajibsa ma aho sida uu sheegayo abu bkr بn qusayma fي saxiixihi xadiid kale oo caaisha mxuu ahaye ay warinayso usoo deliishadaa inayna waajib ahayn oo ay dhehayso nebigu sal اlه alيه alي wasalam markuu labadaa ragcadood ee uu tukado haddaan soo jeedana waa ila sheekaysan jiray haddii kalena waa seexan jira oo dhinacu dhulka dhigi jiray marka waa ila sheekaysan jiray daas iyo inta ka dambaysa ayuu wuxuu ka qaadanayaa inaanay joogto ahaan jirin arrintan iyadu lakin way u badnay w can xudayfata radi allahu canhu qaala kana nebiyu sal ly sl ida akhada madjacahu min alleyl habeenkii markuu gogashiisa tago wadaca yadahu gacantiisa midigtuu dhigi jiray taxta khadihi dhabankiisa midigta hoostiisa uma yaquulu markaasuu wuxuu dhihi jiray allahuma bismika amuutu axya allow magacaagaan ku dhimanayaa aan ku noolaanayaa waid istayqada markuu soo toosana qaala wuxuu dhihi jiray alxamdu lilahi aladii axyaanaa bacdamaa amaatana wa ilayhi nushuur rawahu lbukhaariy mahad waxaa le allahana soo nooleeyey intii uuna dilay dabadeed isaga xaggiisaana naloo soo bixin doonaayo oo qiyaamaha nala horkeeni doonaa oo qiyaamaha hurdadii iyo kasoo toosideedii ayuu wuxuu ku xusuusan jiray muxuu ahaa qiyaamaha iyo qabriga rawahu الbخaariي وعan yعيش بن تkفة الغفاariyi رadي الله عanهu qaal qaala abi aabbahay baa wuxuu yidhi dikfa ahaa baynamaa ana mudajicun mar anigu aan hurday fi lmasjid calaa badnii calooshayda u jiifay oo bogga aan dhulka ku hayay idaa rajulun yuxarikunii birijlihi waxay u soo kadiya nin oo lugtiisa igu dhaqdhaqaajinaya lugta igu toosinaya faqaala markaasuu yihi ina haadihi dijcatun tan waa seexad oo yubqiduha allahu alla uu necab yahay qaala fa nadartu waan fiiriya ninka saalahe lugta igu toosinaya faidaa rasuulu llahi sala allahu alيyh wali wasalam waxaan ogaaday inuu yahay rasuulka alla sala allahu alayh wali wasalam rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix wa huwa kama qaal xadiidkanu صaxiix weeyaan saxahu fi saxiix jaamic sagiir marka waxaa weeyaan in bogga loo seexdaayo bog loo seexdo la saaro muxuaha caloosha dhulka la saaraayo oo sida loo seexdaayo mamnuuc weeyaan xaraam weeyaan waxaasan soo marnay xadiidka abi hurayra radia allahu canhu ee uu ka warramayey dhibaatadii uu soo maray iyo inuu caloosha dhulka ku nebi jiray oo qabow uu dhulka caloosha kaga dayi jiray oo gaajada daraadda dhulka ugu nebi jiray marka kii sidaas oo kale ah ay u geysay xaaji ay u geysay oo xanuunka gaajada iyo iskaga yaraynaya ama caloosha intay xanuunaysa isaguna sidan oo kale yeelaya ama askari dhufays ku jiro oo buga dhulka dhigaayo oo marka sidaas cadow ugaga gabanaya uga dagaalamayaa kaasu kuma jiro marka waa hurdo caadiya qofkii seexanaya kolka ama ha gam-aya ama yaanu gam-aynine qofkii wax maslaxa iyo wax dan oo ku qasbaya ayna jirin ee sidaa ku seexda kaas weeyaan وعn abi هurayrata radي allahu canhu can rasuuli الlahi salى الlahu عalيyه wali wsلم man qacada maqcadan qofkii meel fadhiista lam yadkur illaha tacaala fiihi aanu alle ku xusin kaana kaanat calayhi min allahi tira xagga alle waxaa ka ahaanaysa dushiisa naqsi baa ka gelaya mise dakana ka gelayso dakanu alle ka qaba waman iطajaca madjacan qofkii meel seexda lam yadkur illaha tacaala fiihi allana aanu ku xusin kaanat calayhi min allahi tira rawaha abu daawuuda biisnaadin xasan isnaadin xasan waa sidaana uu sheegay oo xadiidku xasan weeyaan mar dambena waa imaan doonaa raqam tmnimiya sabca wa halaaثiin buu ku iman doonaa sheikh اlalbanina xasan buu ka dhigay fi صaxiix اjaamiع الصغيr wa silsilaة اlaxaadiiث الصaxiixa wاtiratu bikasri الtaaء الmuhanaati min fawq wa hiya الnaqص waqiila aلtabica waa dakanada dakana alla uu qabsanayo godob alla uu ka galay weeyaan yani baabu jawaazi اlistilqaa'i calى اlqafa gacliidka in loo seexdo dhabarka loo seexdo banaanaanshihiisa wadci ixdى rijlayni calى uqraa midna midda kale la kor saaro idaa lam yakaf inkishaafa alcawra haddaanu qofka ka baqaynin inay cawradiisu ay faydinto oo marka kolkaa awrada inay inta laga baqaayo waa hadduu labada lugood intuu mid kor u qaado midda hoose midna uu dul saaro oo hoostana kalsoonida surwaal iyo xabadkoona aanu ku xidnayn kolka aanu iskana warhaynayno inuu isilaawo laga yaabo inay maranta hoosu dhacdo awradiisi hoosta ka soo baxdo iyo iska suurowda wa jawaazi alqucuudi mutarabican muxtadiya iyo banaanaanshaha isagoo gabangaabsan oo muxuaha labada lugood intuu istaafiya hareeraha jibbaar u kala bixiyey oo doonyeysan muxuu ahaaye oo mare ama gacmihiisa ku doonaysanoo jilbaha ku qabsaday inuu sidaa u fadhiisana inay bannaan tahay can cabdillahi bni zayd radia allahu canhuma anahu ra'aa rasuula allahi sal ly slm rsulka alluu arkay mustalqiyan fi lmasjid masjidka dhexdiisa oo dhacdiida oo dhabarka e, u jiifa waadican ixdaa rijlayhi cala alufra labadiisa lugood mid doodna kale kor saaray muttafaqun calayhi can jaabir bni samurata radi allahu canhu qaala kana nebiyu sal ly slam idaa salla alfajra markuu salaada subaxa tukado tarabaca fii majlisihi meeshuu fadhiyadu gabangaabsan jiray xataa taطluca shamsu ilaa qoraxdu ay ka soo baxdo xasnaa'a iyadoo qurux badan ama xasanan yani qulucan xasanan xadiidun صaxiix rawahu abu daawuuda wagayruhu biasaniida صaxiixa abu daawuud iyo kayrkii ayaa xadiidkan kada wariyey biasaniida صaxiixa ayuu leeyahy sidaas oo sheekh alimaam الnawowi radi allahu canhu isagu saasuu leeyahay xadiidkan kada صaxiix buu ka dhigaya xadiidkana wuxuu leeyahay sheekh rabaxsa wuxuu leeyahay wasanaduhu xasan وأخرجه مسلم بلفظ كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم sidaasuu muslim marka isagu lafdiga ayuu ku wariyey marka kaasaa marka shaahid xadiidka kada u ah sheekh alalbanina xadiidka marka saxiix buu isagu ka dhigayo saxiix jaamic sagiir ayuu ku ku sheegay markaas weliba wuxuu sheegay oo tilmaamay inuu muslimna xadiidkan kada wariyey وعن بن cمر رضي الله عنهma qال رأytu رsuuل الlahi صلى اه عليه وسلم rasuulka allaan arkay بفinاء الكacبة kacbada ardaageeda muxtadiyan biyadayhi isagoo labisa gacmood doonyeysan yani labada gacmood jilbaha kusoo qabsaday fadhigiisa masjidka intuu dhex fadhiyana saasuu u banaan jiray haakadaa sidaas yani sida uu tilmaamay وwaصفa biyadayhi الاxtibاع gacmihiisii buu doonyeysigaas uu ku tilmaamay wa huwa الqurfusaau qurfusana kaa waa yani kadaloobna waa la yidhaahaa وعan qaylةa binti mkrma radي الlahu canha qaalat ra'aytu النabiya sal ل sl nabigaan arkay wahuwa qaacidun biqurfusaa isagoo kadaloo ku fadhiya falamaa ra'aytu rasuula الlahi sal ly slm markaan rasuulka alla arkay almutakashica fi اljilsa ee ku khushuucsan fadhigiisa urcidtu ayaan jareeyey oo qarqaray min alfaraqi cabsi daraaddeed iyo hayba daraaddeed rasuulka sala allahu alيyه wali wslam weliba dharduugana kolkaa waa xidhnaa sida riwaa kale ay ugu cadaysay riwaayatu tirmidi rawahu abu dawuud o tirmidi waana xadiidkan kaga xasan weeyaan oo sheikh اlalbani wuxuu xasan kaga dhigay fi صaxiixi aladab اlmufrad wa mishkaat اlmasaabiix wa mukhtasar الshama'il الmuxamadiya labadaaba taxqiiqa labaad taxqiiqa hore hortii hore daciif buu ka dhigay sheekh albani xadiidka gadaasta hore daciif buu ka dhigi jiray laakiin gadaa waa ka noqday xadiidka xasan buu ka dhigay marka nebigu sala allahu alayhi waali wasalam sidaas waa u fadhiisan jiray fadalabka waa u fadhiisan jiray isagoo fadalabka wax ku cunayaan in la arkay waa keenu hadda ka hor soo maray wa can shariid ibni suwaydin radi allahu canhu qaala mara biya rasul lah sal rasuulka allah isoo maray wa ana jaalisun haakada anigoo sidaa u fadhiya aad midan tada u fiirsada waa mid dadka dad aad u fara badan ay u fadhiistaan weeyaan oo nebiguna sal ly slam uu u diidayo eh, ninkan kada saxaabigeeda haakadaad uu sheegayana marka waxay tahay waqad wadactu yadii alyusra gacantayda bidixda waxaan dhigay alfa dahri dhabarkayga gadaashiisa wataka'tu waxaana ku cuskaday calaa alyati yadii gacantayda barideeda yani gacanteeda meesheeda dambe salka ah eh, ee buuran ee faraha meeshay isaga yimaadaan gadaashooda ah ee baabacadu ay ku soo dhammaato halkaasu alyada ka wada halkaasaa dhulka ku cuskaday anuu sidaa u fadhi u soo maray maxaa fara badan dad sidaa u fadhiista faqaala markaasu yidhi ataqcudu qicdata almaqduubi calayhim ma waxaad u fadhiisanaysaa kuwii allah uu u carooday siday u fadhiisan jireen saasaad u fadhiisanaysaa taasna marka waa inkaar weeyaan istifaamkaasu rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix waana sidaa uu sheegay xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu اlalbaniyu fi jilbaabi اlmarأaةi اlmuslima wa wuxuu yihi weliba waa calىa sharطi الbukhaari xadiidkuna marka waa صaxiix wey waana fadhi aad dadka ay ugu fara badan yihiin dad badan oo طalabatulcilmi iyo wadaadda iyo qaar badan oo طabaqaad kala gadisanaya aad ku arkaysaan waa in taa la iska ilaaliya marka yahuudda ayay calaamo u ahaan jirtay iyagaa sida u fadhiisan jiray gadaal dhabarka gadaashiisa gee dhinaca dhinacay haddii ay tahay marka iyadu kuma jirto midigta hadday tahay ama labada gacmadooda tahayna iyaduna waa inayna ku jirin ehm, marka laakiin ehm, midantadaa uu hadda tilmaamayo oo dhabarka gadaashiisa in gacanta bidixdaa la geeyo oo iyada marka lagu cuskado taas mamnuuc weeyaan ha layska ogaado taasna marka macnaheeda waxaa weeyaan gaalada wixii iyaga calaamo u noqda ama xag diineed ha ahaado ama xag dhaqan ha ahaado ehm, tasarufaadkooda iyo dharkooda say wax u cunaan say dharka u tashaan say dharka u xidhaan say u seexdaan waxaasoo dhan marka waa in laga fogaado wixii bayse iyaga astaan u nooda waa in laga fogaado oo lagu khilaafo diinkeenna oo dhan wuxuu ku dhisan yahay gaalada khilaafkeedu ku dhisan yahay ahlu shirkiga khilaafkooda ayuu ku dhisan yahay baabu aadaabi اlmajlisi wاljlis meesha la fadhiya majliska la fadhiya iyo qofka lala fadhiyo ee kula wadaagsada majliska kula wadaagsada aadaabta uu kaa rabo iyo mucaamalka uu kaa rabo can ibni cumara radi allahu canhuma qaala qaala rasuul lah sala allau alيyh wali wslam laa yuqiimanna axadukum rajulan midkiin yaanu ka kicinin nin can majlisi min majlisihi meeshii uu fadhiyay yaanu ka kicinin uma yajlisu fi haddana uu fadhiisto walaakin tawasacu watafasaxu laakiin kala durka oo isu waasiciya isu waasiciye oo qof markuu yimaado idinkoo meel fadhiyey isku durdurka oo meel u baneeya ninkaas walaalkeena marka laakiin intuu isagu kiciyo qof waa inaanu meeshii fadhiisanin meeshiisi aanu bedelin oo kolkaa qaasib buu noqonaya waxaa kaloo iyaduna sida ah labadii qof oo dhinac fadhida oo isku dhow oo aanu ka idan dalbin inuu dhexdooda isku soo tuuro oo uu kala sikiyo wa kaana ibnu cumara radi allahu canhuma idaa qaama lahu rajulu min majlisihi ibn cumar oo xadiidka aada ugu camal falaya sidai caadadiisuba ahayd ayaa radia allahu canhu wuxuu ahaan jiray kolkuu meel intuu soo galo la fadhiyo nin uu uga kaco ku ixtiraamo lam yajlis fiihi ma aanu fadhiisan jirin muttafaqu calayh oo wuxuu ka baqi jiray haybadaa uu ka haybaysanayo ixtiraamka uu ku ixtiraamayo sababtiisa inuu yahay qof isagu ka kiciyey inuu ku noqdo ilaan isaga u huray mooyaane qofkaas meeshiisaba iska rabi laha laakiin maxamed ibn siriin radiallahu canhu nin taabici oo jaliil ah isagu kolkuu qof ku ixtiraamo oo kale u yeelo waa fadhiisan jiray ibnu cumar marka waraciisa aad iyo aad zaa'id u ahaayo warac daraaddi buu isaga ilaalin jiray ibnu siriin ficilkiisaasna isagu wuxuu ku caddaynaya inayn arrintan oo ayna xaraam ahayn wa can abi hurayrata radiallahu canhu ana rasul lah sal slm qaal idaa qaama axadukum min majlis arrintan tadana aada loogu dhug lahaado waa arrin aad dicitaankeeda u badan tahay qofku markuu meel ka kaco ama madrase ha ahaato ama masjid ha ahaato ama kursi uu ku fadhiyey ee baska iyo xaflada iyo meelahaas ha ahaato uma rajaca ilayha usoo noqdo fa huwa axaqu bihi saa ku xaqle muttafaqun calayh hadduu calaamad sii dhigtana marka waa inaan laga tuurin calaamadaa laga tuurin haddii uu intuu fadhiyey hadda weeyaan isagoo intuu fadhiyey dani ay qabatay ama soo weysaysan ama wax kale oo marka haddana ku soo noqonaya oo calaamad sii dhigtay calaamaddii in laga tuuro oo lasii fadhiistaa ayuu mamnuuc weeyaan hadduu ku soo noqdona waa in looga kaco hadduu qofka marka hortii hore aanu garanaynin oo meel bannaan kolkuu arkay uu iska fadhiisto dadkii meesha joogay hadday u sheegaan oo yidhahan halkan waa la fadhiyaa waa inaanu dhihin maxaa nin maqan miyaa meel usii qabanaysaan waa inaanu dhihine waa inuu meel kale raadsado haddii aan loo sheegin intu iska sii fadhiisto qofkii marka meesha fadhiya uu yimaado uu yidhaa meeshaan anaa fadhiyeyna kolkayga waa inuu uga kono aanu dhihin marka ada iskaga tagay maanaa ka eriya waxba aanu dhihin kaas warka sidaas way sharcigu waa in la ogaado waxaa dhacda xataa muxuu ahaaye wasaa'il muwaasalaadka basaska iyo qolkuu basku meel intuu istaago isagoo la hagaajinayo iyo waxay noqotaba ama meel controlyo dadka laga dejinayo iyo waxay noqotaba dadkii ay ka degaan goorta dambe ee lagu soo noqdo waxaad arkaysaa qofba mlakaadboobayo oo qofba marka meel meesha uu arkayo uu la fiicnaato iska fadhiisanayo mana aha marka qofba kursigiisii buu leeyahay qofba kursigiisii buu leeyahay qof walbaba waa inuu kursigiisii ku ekaado oo loo daayo qofba kursigii uu fadhiyay rawahu muslim وعn jaaبir بni samurata radي allahu anhu qaala kuna إida atayna الnabiya sal ly slm waxaan ahaan jiray markaan u nimaadna nebiga sal ه alay slam jalasa axaduna xaysu yantahi qofka qofkaya wuxuu fadhiisan jiray meesha kusoo dhammaado jalsadasa usoo socota weagaarka usoo socdo halka ugu dambaysa ee xalqaddu ay marayso halkaasaan fadhiisan jiray marka qof laga soo horreeyey oo marka intuu raggii dhex qaado xagga hore inuu meel ka hole helo eh, doonaya kaasu marka mid fiican ma aha intaa la iska ilaaliyo eh, waxaa wariyey xadiidkan kadaa abu daawuud oo tirmidiy wa xaakim tirmidina wuxuu yihi sida cadadiisu ay tahay xadiidun xasan xadiidkuna waa صaxiix ligayrihi weeyaan صaxabi اlalbaniy fi صaxiix اladab almufrad وعn <clears throat> abi cabdillah slman alfarisiy radي allahu canhu slman bn abdashir alfarisi radي allahu taعaalى canhu وardaahu qaala qaala rasuulu الlahi sl lay slm laa ygtasilu rajulu ywma اljumca nin ma soo qubaysto maalinta jumcadeed wayataطaharu uu soo طaharo qaato ma staطaca min duhrin wuxuu kala طaharo qaadasho ah wayadahinu uuna soo tubkado min duhnihi subagiisii uu kusoo dhaashado ow yamasa amuu taafo ismariyo min tiibi beytihi gurigiisa fiifkiisa barafuun iyo wixii un yaalla uuse soo mariyo uma yakruju uu soo baxo salaada u soo baxo falaa yufariqu bayna اثnayn waa midaas adabata middan baraarujinay uuna kala fogayni laba qof laba qof oo iskala isgarab fadhida inaanu dhexdooda isku soo ciriiriyin ثuma yusallii haddana uu tukado maa kutiba lahu wixii loo qoray ثuma yunsit uu dheg raariciyo u dhegaysto idaa takallama alimaam markuu imaamka hadday khudbeeyo qof sidaa ma yeelo ilaa ufira lahu waxaa loo dembi dhaafaa maa baynahu wa bayna aljumcati اlأkraa isaga iyo jumcada kale ee ka horreysay inta udhexaysay weliba ziyaadka talata ayaan baa jirta saddex maalmood oo kale dheeraadkoodna waa lagu daraayo toban maalmood dembigood baa loogu dhaafaa rawaahu البخaaري eh, wuxuuna ku celin doonaa رقم أف ومئة وأربعة وخمسين ayb marka inta uu ka ratibay balfeeriya marka dembigaas tobanka beriya loo dhaafayaa waxaa weeyaan waa qubays iyo isnadiifin shaaribta soo jara iyo cidiyaha iyo kilkirada iyo waxee caday iyo iyo isaga oo isa soo carfiya bakuur noqotaya iyo barafuun noqotaya iyo bolbara noqotaya iyo waxay noqotaba iyo isaga oo eh, mxua soo lugeeya waliba xuaasaa dhahaysa inuu soo lugeeyo waxba aanu korin iyo isaga oo dadka aan aan dhib aan dhibin oo cidhiiri iyo soo jiirid iyo kusoo joogjoogsi iyo dhexqaadid iyo aan ku dhibin aan laqwina la imaanin eh, muxuu ahaye eh, insaaf la yimaada iyo cibaadaysi wixii allou qorinta imaanka soo bixidiisa ka horreeya وعn cمr بن شhعyب عن أbيه عن جده رضي الله عنه أن رsuل الله صل سلم qاaل laa يحل لرaجuل يفرق byna اثنaين إلا بإذنهma qof uma banaana inuu laba qof kala fogeeyo oo kala durkiyo oo dhexdooda uu soo galo ilaa idinkooda meel haliga ahaada meeshan meel i baneeyen intuu yidhaaho ay u kala dekadaan mooyaane sida dadka badankooda ay yihiin inuu isku dhex tuuro ama mxua sijaadadiisa ama masalihiisa uu qob meeshii ka siiyo oo iska soo galo kolka qaarkood waa gujinayaaba oo si xoog u riixayaa dadka qaarkood taas oo kale iyo waxaa weeya qalad weyn weeyaan rawaha abu daawuud watirmidi wa qaala xadiiثun xasan xadiidku xasan weeyaan ayuu leeyahay aimam alimaam tirmidi radi allahu canhu laakiin xadiidka sheekh alalbani xafidahu اllah wuxuu ka dhigayaa صaxiix buu ka dhigayaa oo wuxuu ku saxiix yeelay saxiix jaamic sagiir wagayrih وفي رواية لأbي dاود وlaa yجلس byna رaجuلayn إlا بإذنihma laa yfرqu halkay ka leedahay waa ina ma fadhiisto qofku ma fadhiisto laba nin dhexdood ma fadhiisto ilaa idankooda mooyaane وعن xudayفة بن اليمانi رضي الله عنه أن رsuuل الlه صلى الله عليه ولي وسلم لacna man جلسa وسط الحلقة wuxuu nacladay rasuulka all slى الlaه عليه ولي وسلم qofkii fadhiista xalqada eeraarka dhexdiisa fadhiista rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasan biisnaadin xasan sidaasuu leeyahay sheekh sheekh الnawowi radi allahu taعala canhu وarضاه waase muxuu ahaayey صaxiix samee xadiidku ضaciif weeyan waxaa kaloo xadiidka wariyey axmed iyo tirmidi iyo xaakim baa iyaguna wariyey oo sheekh alalbani wuxuu ku sheegay ku daciifiyey ضaciif الjaamiع الصغير silsilaة الأxaadiiث الضaciifa ضaciifu sunan الtirmidi intaba waa ku daciifiyey sababtuu ku daciifayna waxaa weeyaan inqiطaac baa ku jira xadiidka kada xadiidka inqiطaac ayaa ku jira waxa weeyaan abu mijlaskan xadiidka warinaya uu sheegi doono iyo xudayfe dhexdooda inqiطaac baa ku jiro ninkaas abu mijlas la yidhaaho muuna soo gaarin xudayfe wax kamaanu maqal marka xadiidku waa munqaطc warawa التirmidiyu can abi mijlas magaciisa laaxiq ibn xumayd baa la yidhaahaye ana rajula wasطa qacada wasطa xalqa nin baa wuxuu fadhiistay xalqad bartankeed buu fadhiistay faqaala xudayfatu radi allahu canhu xudayfa wuxuu yidhi malcuunun calى lisaani mxamedi salى اllahu alيyه wali slm mise wuxuu yihi lucina calى lisaani mxamedi salى اllahu alيyه wali slm man jalasa wasط اlxalqa qala التirmidiyu xadiiثu xasn صaxiix walaysa kama qaal bal huwa xadiiث ضaciif kama sabq وعn abi abi سacيid الخdري رضي الله عnه qala samictu rasul اله صل ل sلم yquul khayru الmajaalisi awsacuhaa majaalista waxaa ugu khayr badan ka ugu ballaadhan ee ugu weyn ee la kala durka ee meel laisu baneeyo ee heeraarkiisa aan la soo koobin hoosta laga soo gelin qofka mudariska ama muxaadirka aan hoosta laga soo geline derbiyada iyo gadaal loo fadhiista gaar ahaan waqtigan kada oo codku uu meel walbaba gaadhayo oo mikrafoonna ay jiraan waxaa aad iyo aad caano u fool xun ah dadka qaarkood inay ninka xadarada jeedinayo iyo qofka darsiga akrinaya iyo hoosta ka gelayaano iyagoo rikoordhadooda iyo muxuu ahaye wata meeshay isku soo ciriiriyaan taasu marka waa xun tahay waa in la durkaayo majliska la waasiciyo xadiidkuna waa saxiix saxiix aljaamic asagiir waa silsilat alaxaadiid saxiixa ayuu ku sheegay rawaha abu dawuuda biisnaadin saxiixin calaa sharti lbuhaari waana sidaa uu sheegay xadiidku saxiix weeyaan waxaa kaloo isla wariyey axmed والbخaariي في الأdب المفrad والxaakim والbayhaqiyu في شhucab الإimaan ayaa wariy bazaar ayaa isna wariyey والxaakim والbayhaqiyu في شhucab الإimaan can anas marka xadiidku shaahid kalu kaasuna u noqonayaayo abu saciid iyo anas baa labaduba wariyey وعn أbي هريرaةa رضي الله عنه qال qال رsul ه صلى اه عليه وسلم man جلسa مجلسا fakahura lغطه kan kadana marka waxaa la yidhaahaa khitaamu الmجlis baa la yidhaahaayo majliska wax lagu khatimo weye dikri lagu khatimo oo wixii xumo ahaa ee majliskaa qofka ka dhacay ka tirtiraya haddii uu majliskaasu majlis khayr u ahaayo wax xumi aanu ka dhicinna u xifdiyayo oo khayrkii uu maxfuud u noqonayo waa in aada iyo aad marka loo kanna loo firsado loogu camal falo sidii loo sheekaysanaya loo qosqoslaayay oon haddii lagu kala yaaco waxay noqonaysaa tahdiidkii hadda ka aan soo marray oo alle subxaanahu watacaala qofkaas dakan uu ka galay mise naqsiba xagga diintiisa ka galaydi buu soo gelaya marka waxaasoo dhan waxaa tirtiraya hadduu hortii hore intii meesha uu fadhiyay ee la sheekaysanayay uuba ilaawo oo laqwi iyo waxyaala ay meesha ka soo galeen oo dikriga alle u ilaaway inuu kolkuu ka cahiyo weli kicin u khatimo dikrinkada soo socda marka wuxuu leeya man jalasa majlis fii majlisin qofkii majlis fadhiisto oo fakahura fiihi laqatuhu buuqiisu uu bato iyo kaftankiisi iyo sheekadiisi iyo qosolkiisi waxaaso ay bataan faqaala uu yidhaha qabla an yaquuma min majlisihi dalik intuuna majliskiisaa ka kicin subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk intaasu yidhaah yaraanteeda balferi intuu maanta fadhiye iyo wuxuu ku hadlaayey iyo farabadnidooda intaas keliya miyuu kari waayaya qofkii subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk qof sidaa yidhaaha ilaa gufira lahu waxaa loo dhaafaa maa kaana fii majlisihi dalika wixii majliskiisa isaga ah ka dhacay ee laqwi iyo maalayacni iyo dembi iyo waxyaalo ahaa waa loo dhaafaya waa laga tirtirayaayo majliskiisiiba u nadiifinaysaa rawaahu التirmidي وqاla xadiiث xasn صحيiح wa huwa kama qaal waana sidaa uu sheegay xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxu alalbani fi صaحيح الجamiع الصغير وعn أbي برزة رضي الله عنه qال kana رasuل الlه صلى اه عليه وسلم yqul بآkhرة yani في آkhir cمrihi gadaal buu wuxuu ka dhihi jiray awel hore wuxuuna dhihi jirin uu gadaal la yimid oo akhir cumri buu wuxuu dhihi jiray idaa araada an yaquuma min almajlis markuu doono inuu majliska ka kaco waa intii loo soo waxyooday yani waxyigankad ugu soo degay dikrigan loo sheegay wixii ka dambeeya weeyaane buu wuxuu dhihi jiray subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk saasuu dhihi jiray faqaala rajulu nin baa wuxu uhi ya rasuula allah innaka lataqulu qawla ma kunta taquluhu fima madaa adigu waxaad dhahdaa qowl oo awal hore aadan dhihi jirin qaala markaasuu yihi dalika kafaaratun lima yakunu fi lmajlis kaasu wuxuu kafaara gud u yahay wixii dhacaya ee majliska isagaa ku dhacaya ayuu kafaara gud u yahay rawaahu abu daawuud abu daawuud baa wariyey wadaarimi ayaa wariyey waana xadiid xasanaho xasanahu sheikh اlwaadiciy fii saxiixi musnad wada warawaahu xadiidkan kadana waxaa isna wariyey qowlka nebiga salى اllahu alيyh wali wasalam uu ku camal falayay ah alxaakimu abu cabdillahi naysaburi fi fi lmustadrak kitaabkiisa mustadrak ala صaxiixayn la yidhahdo yuu ku wariyey an caaishata min riwaayati caaishata radi allahu canha yani min riwaayati abi barza maaha abu barza alaslami buu kii hore ahaa wa qaala wuxuuna yidhi alxaakim صaxiixu اlisnaad xadiidku waa saxiix isnaad waana sidaa uu sheegay wa xadiidku waa saxiixu lisnaad صaxaxahu اlalbaniyu fi صaxiix اljamic الصaغيir wa صaxiixi sunani maxaa ahayey النسائي oo isaguna xadiidka wariyey وkadalika صaxaxahu الشheikh الwaadiعي في صaحيiح الmsند <clears throat> xadiidkan kada marka waxaa jira isaguna riwaayado kale buu leeyaho waxaa ka mid a riwaayad oo dhahaysa man qaala subxaana اllahi وبxamdihi subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatub ilayk subxaana allah wabixamdi awalka kaga daray qofkii sidaa yidhaaha fain qaalahaa fii majlisi dikrin kaanat kaطaabac yudbacu calayhi majlis dikri iyo khayra haddii uu majliskaasu ahaana waxau ahaanaysaa shaabad oo kaleba u ahaanaysaayo tabdiil iyo inuu naqsigeli iyo bay ka xifdinaysaa waman qaalahaa fii majlisi lagwin kaanat kafaaratan lahu waxaa kaana wariyey النسائي والxاakم عن جubayr بن مطعم رضي الله عنه waana صحيح صxaxه الألباني في صحيح الجامع الصغير wa silsilaة الأxاadiiث الصحيiحة marka kana waa la heli karaa in intaa lagu daro la yidhaaho subxaan اllahi subxaan اllahi وبxamdi subxaanaka allahuma in sidaa la yidhaaho inta awalka lagaga darana waa la heli karaa xadiidkan kada wuxuu leeyahay xadiidkan qaybtiisii hore ha xadiidkan qaybtiisii hore ee ahayd riwaayadii abu barzat alaslam ee wuxuu leeyahay sheekh cabdilcaziz rabax isagu wuxuu leeyahay sanadhu xasana وأkrajahu الxaakim min xadiiثi abi barza وmin xadiiثi raafic bni khadiij وmin xadiiثi jubayr bni mطcim walam najidhu min can caaئisha saas isagu leeyahay xadiidku marka waa xadiid xasana buu leeyaho waxaa laga wariyey xaakim iyo abu daawuud baa wariyey oo waxay ka wariyeen min riwaayati abi barza iyo min riwaayati raafic ibni khadiij labadaasay ka wariyeen iyo iyo min riwaayati jubayr ibni muطcim saddexdaba laakiin xadiidku caaisha isagoo ah ma aanaan ka helin buu leeyahay sida uu uu sheegay alimaam الnawowi min riwaayati alxaakim ma aanaan ka helin laakiin waa jiraayo alxaakim naysaburi waa uu wariyey xadiidkan kada waa isaga ka qarsoontay markuu baarayay mooyaane xadiidku saxiix weeyaan kadalika xadiidkan kada waxaa kaloo wariyey aلطabrani can ibni cumara can ibni camrin wabni mascuudi radi allahu canhum oo isaguna waa صaxiix saxahu اlalbani fi صaxiix اjaamic الصaغيir intaas oo dhan xadiidiiba marka oo saxaabadaas ay wariyeenba arrintana isku waafaqday وعn بن cمر رضي الله عنهma qاaل qلma kana رasuul الlahi صلى الlه عليه وaلiه وسلم waa adkaarta majliskay tanuna ka mid tahay wax yar buu rasuulka alla slى الlه عليه وسلم ka kici jiray min majlisin majlis uu ka kici jiray xatىa yadcuwa bhaؤulaaءi الdacwaaت ilaa uu ducooyinka ku baryo wax yar buu kici jiray isagoo ducooyinka ku baryane laakiin inta badan ducooyinkaasuu ku baryi jiray oo naftiisa iyo julasadiisaba uu ugu ducan jiray ducadaasuna marka waxayd allahuma qsim lanaa min khashyatika ma su ku baryi jiray oo naftiisa iyo julasadiisaba uu ugu ducan jiray ducadaasuna marka waxayd allahuma qsim lanaa min khashyatika maa taxuulu bihi baynana wa bayna macaasig allow nooga qaybiyo naga sii alla ka cabsigaaga cabsidaada allow naga sii waxaad ku kala celiso annaga iyo macsiyadaada wa min طaacatika maa tuballigunaa bihi jannatak raaxadaadana alloo nooga qaybiyo naga sii wax jannadaada aad nagu gaadhsiiso wa min alyaqiin yaqiintuna waa iimaanka kaamilkaa ah weeyaane shaki iyo aan taradud aanu ku jirine waxaad naga siisaa maa tahawinu calayna masaa'iba addunya wax aad nagaga fudaydiso musiibooyinka adduunyada oo marka musiibo addunya nagu dhacdo jazac iyo argagax aanu nagu dhicin inay nala fududaato oo sabir aad nagu siiso masaa'ib addiin hadda marka ma-aana ku jira masaa'ib addiin iyada in laga alla baryadaba mooyaane oo waata xadiidka inta soo socotaaba musiibat musiibo xagga adduunyo aakhiraha inay ku dhacdo iyo xagga diintiibuu ka alla baryanayaa mooyaane allow masaaib masaa'ibta diinta nagu nagu mxuu ahay nagu raaligeliyo nagu sabirsi isagu ma aha allahuma maticnaa biasmaacina allow noodaa mxua biasmaacinaa wa absaarina maqalkayagiio aragga yagaba noo reer wa quwatina iyo tabartayadaba tabarta xagga xawaasta iyo xagga mashiga iyo mxuahaye waxaasoo dhan ah, xagga caqliga iyo wajcalhu lwaarisa mina ka noogu dambeeya allow ka dhigo kolkaan dhimanayna un iyagana aan la weyno wajcal sa'ranaa calaa man dalamana allow aarka yagana yeel qofkiina dulmiya oo nooga aaragud wansurnaa calaa man caadaana naga taageero naga gacansii qofkii nala collooba walaa tajcal musiibatana fii diinina musiibada yadana xagga diinta ka dhigin musiiba kolley tii dhacaysa weeyaane xagga diinta alla ayna nagaa dhicin tii dhacaysa agga adduunka ay noqoto kolkaasna nagu sabirsiin walaa tajcal idunyaa akbara hammina hallow adduunyadana ha ka dhigin waxana murjiye ee ka fakiro ka ugu weyn walaa mablaqa cilmina cilmiga iyagoo tuu gaadhana ha ka dhigina cilmiga iyagu iyadoonay ku koobantaha wax aakhara aanaan waxba ka aqoono jaahiliin xagga diinta akana allow ha naga dhigin walaa tusallit calayna man laa yarxamuna hallow ha nagu dirin qof aan noo naxariisanaynin cadow aan naga naxariisanayn allow ha nagu sii daynin rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan waana sidaa uu sheegay xadiidku xasan weeyaan xasanahu albani fi saxiix jaamic sagiir wa saxiixi اlkalimi الطayib marka nebigu salى اllahu alayh waali wasalam sidaasuu marka ku ducaysan jiray salawaatu ullahi wasalaamuh calayh waxaa marka waxaa nebigu salى اllahu alayh waali wasalam xagga diinta ayuu ducadiisa u badiyey qof walibana marka waa siday niyadiisii ay tahay weeyaan qofkii dunyawi ahee shuqul aakhiri waxba kulahayna xagga diinta aan ka fakiraynin musiibada adduunyada la weynaa dunyadiisu ka fakiraayo adduunyada xaggii dhibaatada wixii kaga dhaca waa waa la cuslaanaysaa xagga diintiisana muxuaha waxaa laga yaabaa inaanu waxba aanu kaba soo qaadin sida muxuaha nin oo nin shaacir ahaay oo salafkii ka mid ahaa ridwaan ullahi calayhim ayaa wiilkiisu isagoo la dardaarmaya ayuu wuxuu yidhi wuxuu yidhi abunaya ina min الrijaali bahiimatan fii suurati الrajuli الsamiici الmubsiri faطinun bkuli musiibaة fii maalihi waidaa usiiba bidiinihi lam yaftun lam yashcuri wiilkaygiiyow waxaa ragga ka mida buu yidhi bahiimo neef xoola ah oo u eg nin bani aadam suuraddii oo wax maqlayo wax arkayo suuraddii leh laakiin qalbigiisu qalbi uu yahay dameer ama muxuu ahaaye ama dili wax sidaas uu yahay wixi musiibee xagga diinta xagga adduunyada kaga dhacdana aad iyo aada ugu feejigan oo fahmaaya waxari yaray hadday ka dhimaato waxa shilin yaray hadduu ka khasaaro ka korboonaya xagga diintiisa hadday musiiba kaga dhacdana aan dareen baba lahayn walciyaadu billahi min haulaa dad noocaasa baa jira marka وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه qال qال رsuل اه صل ل سلم ma min qوم yqumuuna min mجlis ma jiraan niman oo mجlis ka kala kaca laa yadkuruuna allaha tacaala fiiha layna ku xusin ilaa hadday rag sidaasay dhacaanna qaamuu can mili jiifati ximaar waxay ka dareereen oo ka kala kaceen wax la mid ah dameer baktigii dameer baktigii iyagoo kor fadhiyey oo cunayay masalan oo korka markaa sidaa kolkay ka dhargeen ku kala dareeray oo kaleba xaaladooda la mid tahay siday qofka qofka dadka noocaas oo kale ah xaaladooda u fool xun tahay oo curfiga iyo xisiga ugu xun tahay sidaasay alla agtiisana ugu xun yihiin xaaladoodu dad sidii meel u fadhiyeen u sheekaysanayeenun kala hurguftay maryahooda oo olahooda kala qaatay qala raximah اllahu taعalى وcanhu yani can abi hurayraةa radي allahu canhu can الnabiy salى اllahu عalayhi waalih wasalam maa jalasa qowmun majlisan dad ma ayna fadhiisanin weligood majlis oo lam yadkuru allaha tacaala fiihi alla ayna ku xusin oo tasbiix iyo takbiir iyo taxmiid iyo qur-aan aqris iyo wacdi ay khayr isfaraan iyo waxba ayna la imaanin ee sheeke iyo qosol iyo maadiya siday ugu jireen uun ay ku kala dareereen walam yusalluu calaa nabiyihi sala allahu alayh waali wasalam nabigoodina ayna ku salliyin sala allahu alayh waali wasalam ilaa kaana calayhim tira dushooda waxaana ahaanaysa tira tiradana waa tii labadii macne aan soo marray ay lahayd oo khasaara mise dakano iyo eed wa fain sha'a cadabahum hadduu doono alla waa u cadaabayaa wain shaءa afara lahum hadduu doono an alla u dembi dhaafaya allahuma اغfir lana wtub عalayna wwfiqna lima tuxibه وtarضاه rawaahu التirmidi وqala xadiiثun xasanu صaxiix xadiiثun xasan buu yidhi waana xadiidku sidaa uu sheegay waa ka sarreeyaayo xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu الأlbani fi صaxiح الjaamiع الصغيr wa canhu radي allahu canhu can rasuuli الlahi slى الlahu عalيه wali وsلم qaal man qacada maqcadan qofkii meel fadhiista lam yadkur illaha tacaala fiiha lawna ku xusin kana calayhi min allahi tira waman idajaca madjacan qofkii meel seexdana lam yadkur illaha tacaala fiiha lawna ku xusinna kana calayhi min allahi tira rawahu abu daawuud waqad sabaqa qariiban wa sharaxna tirata fiihi tiradaas waxay tahayna waan sheegnay uuna mar dhow soo hormaray oo raqam tamanumiya ah, wa tiscata cashar uuna kusoo hormaray wa mxuu aha halkaasuu marka xadiidkan kada kusoo hormaray waana xadiid xasana buu ahaa xasana uu asheikh fi saxix jaamic sagiir wa silsilat alaxaadiidi asaxiixa baabu ru'ya wamaa yatacallaqu biha hurdadii marka kolka waxyaalaha tawaabicdeeda ee hurdada ka dhashay waxaa ka mid a ah in waxyaala lagu riyoodo marka ho iyadaasuna waxay leedahay aadaab bay leedahay sida eh, muxuu ahay macnaheeda ulajeedadeedu waxay tahay iyo qofka loo sheegayo iyo sida loo fasiray iyo qaala allahu tacaala wamin aayaatihi manaamukum billeyli waannahaar alla subxaanahu wa tacaala calaamaadkiisa waxaa ka mid ah xikmadiisa iyo qudradiisa iyo awooddiisa tusinaya manaamukum billeyli waannahaar seexashadiinna habeenkiiyo maalintii aada seexataan manaam kaasaa la yidhaahaa marka hadda se waxaad moodaa alimaamu nawowi radi allahu canhu inuu manaamka ku fasirayo ruyada nafteeda kaa noqon karaysa iyaduna noomka naftiisa ama ruyada nafteeda marka waa calaamaad calaamaadka alle ka mida oo wax lagu garto weeyaan wacan abi hurayrata radi allahu anhu qala samictu rasuula allahi sal ly slm yaquul lam yabqa min annubuwati ila almubashiraat nebinimadii ma ayna ka helin ilaa waxyaalihii bishaaraynayay mooyaane nebinimadu marka waxay leedahay eh, ajzaa iyo sifaad iyo waxaybay leedahay waxyaalaha ay ka koobnayd ee furuucdeeda ana ee nebinimada mustalzamaadkeeda ana waxaa ka mid a ah waxyaalo mubashiraad ahoo dadka khayrka ugu bishaareeyaa ka mid a ah. qaalu wama lmubashiraat qaala ru'ya asaalixa ru'yada runta ah ee qofka mu'minkii uu arkaayo ama loo arkaayo loogu rumo loogu riyoonayo isagoo ku riyoonayo ama washiraadkay ka mid taho waa juz min ajzaai nubuwa ka mid ah oo nebinimadii oo loo qaybiya afartan iyo lix qaybood loo qaybiyay qayb ka mida weeyaan oo waa tusa tusid iyo bishaareyn uu ugu bishaaraynaya qofka mu'minkaa ah, malag alla usoo diray uu waxyaalo fiicfiican oo ku farxo uu tusinayo wey taas marka iyadu waa mid aan go-aynin oo jiraysa weeyaan had iyo goor jirta nubunumadayna ka mid ahayd rawaahu albukhaariy wacanhu radia allahu canhu ana nabiya sal l slm qaal ida اqtaraba الzamaan markuu zamanku soo dhowaado yani qiyaamaha oo aada u soo dhowaado lam takad ru'ya اlmu'mini takdib uma dhowaato qofka mu'minkaa ru'yadiisu inay been sheegto had iyo goor waxay noqonaysaa run bay noqonaysaa waqtiga aakhir zamaanka ahee qiyaamuhu ay soo dhowaadaan ila waqtigaas waqti fasaad iyo xumihii ay badan doonaan weeyaan dadka mu'miniinta macuunadooda iyo bishaaradooda alla uu siiyana waxay badataa marka ay muxuu ahay uu dadka iimaankiisa uu daciifo oo xumuhu u bato inta mu'miniinta ee saadiqiinta ah waxyaalo mubashiraad ah alla subxaanahu wa tacaala oo qalbigooda dejinayo oo alla subxaanahu wa tacaala iimaankooda uu ku sugaayo ayuu ku caawiyaa taasayna ka mid tahay marka ru'yadantadu wa ru'ya almu'min qofka mu'minkaa ru'yadiisuna juz-un min sittatin wa arbaciina juz-an min annubuwa waa juz oo ka mida nebinimadii oo loo qaybiyey afartan iyo afartan iyo lix qaybood loo qaybiyey juz ka mida weeyaan muttafaqun calayhi sida ay uga mid tahayna shuraaxda qaarkood waxay ka ku fasireen maxaa taqsiim zamaniya bay ku fasireen oo waxay leeyihiin rasuulka sala allahu calayhi waaalihi wasalam waxa lagu bilaabay oo nabinimada waxa ugu horreysay ru'yada saalixadaba ugu horeysa waa taasuna waa sax waa si xadiidka caaisha fi saxiixi lbukhaari waa xadiidka ugu horeeya saxiix lbukhaari ee min xadiidi caaisha siday ku sheegtay weeyaan marka muddadaasuna waxay ahayd bay leeyihiin lix bilood intii ka dambaysa marka ru'yadii intii ka dambaysay yaa waxyigii yaqdada ahaa uu ku soo dego oo saddex iyo labaatan sannadood uu ku soconayay saddex iyo labaatan sannadood marka marka loo qaybiyo lix lix bilood loo qaybiyo waxay noqonayaan lix iyo afartan maxaaha qaybood bay noqonayaan marka muddadii nebiga sala allahu alayh waly slam ru'yada saalixada loogu waxyoonayay waxay u dhigantaa kolkii kuwaas loo fiiriyo juz-un min sittata wa arbaciina juz-an minha saasay ku fasireen laakiin marka sidaasu muxaqiqiintu ma ayna ka raali noqono ibn khaldun iyo fi muqadimati ay ka mid yihiin oo waxay ku fasireen oo sida sawaabka ana insha allahu ah xagga quwada iyo idraagga ayaa laga wadaa nebinimaduna waa waxyi muxuu ahay ru'yada saalixadihina waa waxyi min allahi subxaanahu wa tacaala oo sidaa daraaddeed bay xaraam kabiira u tahay in laga been sheego qof waxyii ka been sheegay buu noqonaya laakiin marka nebigu sida uu waxyigaas loo soo bandhigay loo waxyooday uu u idraagayo ee dabinimadiisa waxigeedu uu xooggiisu yaa wuxuu ka badan yahay kusoo laban laabnaa dadkan kale mu'miniinta ah ee waxyo loo waxyoonaya ee manaamka ah yuu wuxuu ka ka sarreeyaa intaas oo goor yani afartan iyo lix qayb mar mutafaqun caleyh wa fii riwaayatin asdaqukum ru'yaa asdaqukum xadiiثa ka idinku run badan xagga ru'yada ru'yadiisu idinku runsan tahay waa ka warkiisu idinku runsan yahay qofka marka uu warramayay aan been sheegin ru'yadiisu iyaduna been ma noqoto dadka marka qofka ugu runlowsan ayay ru'yadiisuna ugu runsan tahay wa canhu radi allahu canhu qaala qala rasul lah sal ly slam man ra'aanii fi lmanaami faqad ra'aanii qofkii igu arka ru'yo igu arka fasayaraani baan ujeeda fasayaraanii waa igu arki doonaa keliya qaba lafdigaas aan sheegna horta racad ku dhacayna soo ahna wuu imaan doonaayo qofkii ru'yay ugu arka manaan lagu arkaayo soo jeedna waa igu arki doonaa aw mise wuxuu dhahay kaannamaa ra'aanii filyaqda wuxuu la mid yahay si isagoo eh, soo jeed igu arkay oo kale laa yatamaalu shayطaanu bi shayطaanku iskuma kay qofkii igu riyooda manaan igu riyooda oo manaam igu arkaayo soo jeedna waa igu arki doonaa soo jeedna waa igu arki doonaada marka maxaa laga wadaa ma intuu nool yahay iyo soo jeedka igu arki doonaa baa laga wadaa sidaa dad waa ku fasireen oo marka kulku sakaraad iyo waxay noqotaba qaarna waxay ku fasireen soo jeedku igu arki doonaa yani fi laakhira qaar saasay ku fasireen xaqiiqadeedana alla unba ogle kolle kolleyba xadiidku saxiix weeyaan qaybta kalena marka waxay tahay qofkii manaama igu arkaayo aniguu arka xaqiiquu i arkay ee ma aha shayطaan isku soo kay suureeyo aniga isaga soo kay dhigay ma u aha lianna suuradayda alla waa ka manciyey rasuulka alla sal ly slm suuradiisa alla shayطaan waa ka manciyeyo iskuma shabihi karo isagoo kale iskama dhigi karo marka taasu daraaddeed buu xadiidka intiisa dambe ay fasiraysaa u leedahay laa yatamahalu shayطaanu bi yani laa yatasawaru walaa yatashabahu shayطaanu bi shayطaanku iskuma kay sawran karo oo iskuma kelimaseli karo anigoo kale iskama dhigi karo oo qof intuu anigoo kale isaga soo dhigo manamka ugu yimaado rasuulkii baan ahay sala allahu alayh wala slam ma dhihi karo muttafaqun calayh marka sidaasna macnaheedu waxaa weeyaan qofkii suuradiisii xaqiiqiyada ahayd ku arka suuradiisii xaqiiqiyada ahayd qofkii ku arka ee uu lahaa ee shamaaishiisi iyo kutub maxaahay sunna iyo ay wariyeen ee saxaabadiisa ay wariyeen qofkaas weeyaan qofka marka un muxuu ahaay isaga naftiisii arkay marka laakiin waxa weeyaan qof kale oo kastaba shayطaan waa isku soo shabihi karaa oo suuradiisu shayطaanka kama mancoona oo waxaa suurowda inuu qofkii ama waalidkii ama saaxiibkii ama ustaadkiisii ama muxuu ahaaye qof weli ah ama caalim ah oo uu qofkaasu xurmaynayo oo uu ku kalsoon yahay inuu intu isku soo shabaho hebel baan ahay sheekh hebel baan ahay waxaasu ku faraya ku yidhaa sida dadka qaarkood ay yidhaahaan muxua aabbahay baan arkay waxaa iisoo bixiyo waxaa isoo sameeyey buu yidhi ana sidaas oo kale marka inuu shaytaan qof kale oo dhan isku soo shabaho sheekh cabdulqaadir jilaani baanahay sheekh uways baanahay hebel baanahay sheekh nuur xuseen baanahay waxa sidaasa inuu ku yidhaaho oo marka waxyaala uu faro waxyaalahaas xataa daahirkooda haba ahaado wax iska fiicane eh, waa suuroobi karaysaa laakiin rasuulka alla sala allahu alayhi waali wasalam waxa weeye isaga ma suuroobaysa inuu shaytaan isku masilo oo suuraddiisa alla waa ka manhiyey متfq عalayhi w عan abi سacيidi الkudriي radي الlه عanه anه samiع النabiy slى الlه عalيه alي وsلم yaquul إidaa ra'aa axadukum ru'ya yuxibuha wa aadaabta marka ru'yada loo qisoonayay qofku markuu ku riyoodo ru'yo uu jeclaysto oo wax wanaagsan oo la ah fa fainamaa hiya min allahi tacaalى alle xaggiisay ka timidoo waa mubashiraadkii xadiidkii u horreeyey uu sheegay oo malag all u soo diray yaa mxuu ahay ka farxinaya oo waxyaalo ficil fiican tusinaya falyaxmad illaahi calayha allah ugu mahadnaqo waliyuxadid bihaa ha ku sheekeeyo ha sheego wa fii riwaayatin falaa yuxadid biha ilaa man yuxib yaanu uga warrami ilaa qofku jecel yahay qofku jecel yahay ku kalsoon yahay oo si xun inuu uga fasiro muxuu ahay uga aamin yahay mooyaane qof kale yaanu ku fasirin qof nicab iyo qof maangaab ahoo aan ka fiirsanaynin waxaun iskaga dhufanaya iyaan u sheegin qofku ku kalsoon yahay uu yaqaano fahmigiisa iyo tadayunkiisa iyo sidqigiisa iyo saaxiibnimadiisa mooyaane qof kale yaan ugu warramin waidaa ra'aa gayra dalika waxa waxaan ahayn hadduu arko mima yakrah wuxuu nacbaysta ah fainamaa hiya min ashayطaan waa tahwiil iyo ka naxdin shayطaan uu ka naxsanayo weeyaane falyastacid biاllahi min shariha allaha ka magan gala sharkeeda oo nacuudu billahi min shari maa ra'aytu iyo nacuudu billahi min shari ru'yaaya haadii waxyaala sidaasaa yidhaaho walaa yadkurhaa liaxadi qofna yaanu u sheegin fainaha laa taduruhu waxba ma yeeliso ma dhacaysa insha allahu tacala muttafaqun caleyh abu salama ibni cabdiraxmaan radia allahu canhuma baa wuxuu dhihi jiray markuu xadiidkan kada wariyo intii xadiidkan kada aanan maqlin waxaan arki jiray gobolka qaarkood ruyooyin xunxun baan arki jiray oo aan la bukoon jiray oo la jiran jiray oo maalmo dhan aan naxdintooda la jiifi jiray markaase xadiidkan kada arkay waxba uma aaba yeelo <clears throat> laakiin haddii marka intuu qofkii uu rumaysto ilaa ilaa waxaasa igu dhacay waxaasaan ku aan arko oo ku riyoodo waxaasa igu dhacayo ilaaho isxumeeyo waxaa suurowda inuu ku dhaco oo niyadiisa alla u qabto hadduu qof intuu dadka intuu u sheego ay dadkii si xun uga fasiraanna sidaas ina u dhacdo yaa iyadana suurowdo muttafaqun caleyh وعn أbي qتاadةa رضي الله عnه qال qال النبي صلى الله عليه وaليه وسلم الرؤيا الصالحة وفي رواaية الرؤيا xasنة bay ahaydee min allahi allah xaggiisay ka timid oo waa waxyi xulmu eleladkuna min الشhayطاan shayطaan xaggiisuu ka yimid faman ra'aa شhayئa yakrahu qofkii arka wux uu nacabaysto falyanfut ha u candhuuftufo can shimaalihi bidixdiisa alaaan saddex goor ila shayطaanka dhanka bidixdu ka yimaadaa shayطaan baana wax kada tusay oo kaga naxsanaya walyatacawad min الshayطaan shayطaanna ha ka cawdu bilah acuudu billahi min الshayطaan الrajiim intuu yidhaha saddex goor agga dhanka candhuufta ha ugu tufo shayطaanka ha ku tufo ha dulleeyo oo ha ihaanaysto fainaha laa tadurhu waxba yeeli maysa mutafaq caleyh wالnafhu nafkun latiifun laa riiqa fiihi waa afuufid yar oo sida lagu tilmaamay sida kolka qofku uu cinab iyo cuno laftiisa s isaga tu isaga yidhaaho oo kale ah oo laa riiqa macahu aan dhufa la jirin wa can jaabiri radi allahu canhu can rasuuli illahi sal ly slam qaal idaa ra'aa axadukum ru'ya yakrahuhaa qofku markuu arko ru'yo u nacbaysto falyabsuq can yasaarihi tana candhuufta nafteeda ka dhigta marka ha u tufo xagga candhuuf ha u tufo xagga bidixdiisa ah halaaan saddex goor walyastaciid biاllahi min ashayطaani halaaan saddex goorna ka cudbilayso walyataxawal can janbihi aladii kaana calayhi dhinaciisii u jiifayna ha iska bedelo dhinacii dhinac aan hayn ha u seexdo rawahu muslim marka taasaa marka iyaduna mxua aadaab kale ah marka ru'yada aadaabteeda baa intaas ka mid ah xun gaar ahaan inuu qariyo inuu ka cudbilaysto shayطaan saddex goor inuu dhanka bidixdaa inuu muxuu ahaaye iska bedelo dhinaca u jiifay wa can abilasqac waasilata bni اlasqac radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi salى اllahu alيyh wali wasalam ma min ina min acdami alfira alfira waa jamc firya firyahuna waa iftiraha been abuuradka been abuuradyada inta ugu waaweyn waxaa ka mida an yaddaciya arajulu ilaa gayri abiihi ninku inuu ku abtirsada aabbihi waxaan ahayn ama qabiilkiisii qabiil aan ahayn uu sheegto ama hebelkii lagu yaqaana ku aan ahayn uu ku abtirsado nin hebel hebel baan uu yidhaaho aw yuriya caynahu ama ishiisa uu tusiyo maa lam tara waxayna arag waxaana arag uaan kureedo waxaasaa la itusa waxaas waa la arooriyo dad sidaa ku faana baa jiro oo waxyaala ayna arag iyo sheeg sheego oo yidha waxaasa xalay la itusay xalay saasaa muxuu ahay ku yaalay isku ee maqaamka ay dhihi jireen oday ka kici jiray maxaa ahay lixdanaadkii iyo toddobaatanaadkii iyo xalay waxaas alla intuus dhihi jiray baa jira alla wuxuu sheegi jiray inuu de hadiyo goorde wuu badin jiray arrintaa aw yaquula ama calaa rasuuli llahi sal lla alay wasalam ka sheegsiiya rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam maa lam yaqul waxaanu dhihin rawahu buhaari saddexdaasaa beenaha ugu daran beeraha waxa ugu waaweyn oo ugu inta ugu waaweyn bay kamid mid yihiin bu weliba yidhah inta ugu waaweyn iyagu ma wada aha beeraha inta ugu waaweyn waxaa ka mid a ah saddexdantada inuu abtirkiisii qofku bedelo soo garanayo weliba gaalnimo ayay muxuha diinta qaarkeed ku sheegtay arrinta tada yani waa dembi kabiira aho kabairta usii waaweyn ka mid ah. inuu abtirkiisii soo garanayo iska bedelo oo intu aabihii oday xun iyo maalan intuu ahama cidda uu ka dhashay cidla liidi wax sidaas ahayd iska bedelo o yidhaanu reer hebel aan ahay okada ma ihino ama annaga reer hebel haddaan nahay meeshaasaan gallaayo ciddan nalagu sheegay iyo wax sidaas iyo kama mid ihin waxa uu yidhaaho ama odaygiiba u iska bedelo iyo inuu waxaanu riyooni ku riyoodo sheegto inuu ku riyooday iyo inuu rasuulka alla sala allau alay wasalam uu been u nisbeeyo oo rasuulkaas sidaa yili uu yidhaaho wax uu garanayo laakiin wax uu garanayo haddaanu garanaynin marka iyadu kuma jirta eh, kuwaas inta u waaweyn bay ka mid yihiin been abuurashada eh, rawahu albukhaari marka waxyaalo kale iyaguna jiro axaadiid kale ay sheegtay oo ay ka mid tahay inuu ninku qabiilo dhan uu caayo nin qabiilo kamida mida intay iscaayaan qabiiladii oo dhan uu ninkaa daraaddi u caayo reer hebel kala yihiin reer hebel waxaas inuu yidhaha taasoo aada iyo aada u fara badan aada iyo aada u fara badan reer hebel waxaasay sameeyaan reer hebelkaasay yihiin reer hebel waxaanay yihiin eh, ama dawladdan shacbigeed oo qabaa-il fara badan ka kooban ee qaarkoodun lagu arkay isagoo dee ayna u suuroobi karin qofka waxaa ku hadlaya inuu tirakoob oo dadkaas dhan uu wada arkay oo arrintaa uu ku arkay oo uu sameeyo eh, maxaaha eh, maxaa istiqraa kaamila uu taama uu sameeyo aan u suuroobi karaynin uu xugun xun uu saaro shacabi dhan ama qabiilo dhan taasuna marka waa arrin aad iyo aada u foolxun aada iyo aadna u fara badan had iyo goor ka maqlayso hadda soomaalida dhexdeeda isdhahaya soomaalidu kanay tahay soomaalidu kanay tahay way liidayaan dadweynaha soomaaliyad oo dhan bay wada liidayaan iyago oon tajaarib iyo aan baaritaan iyo istiqsana aan u lahayn ayay marka hal qof iyo waxay ku arkeen iyo soomaalida oo dhan oo aaneynaya ama carabta oo dhan bailan carabtu kanay tahay sacuudigu kanuu yahay masriyiintu kanay yihiin bakistaaniyu waxaas ha la iska ilaaliyo tagow dad walbaba waa ku jiraan dad wanaagsan iyo dad xuniba waa ku jiraan arrimahaasu aad bay u badan yihiinoo waa in la iska ilaaliyo aad bayna u dembi badan yihiin kitaabu salaam baabu fadli salaam walmri biifshaa'ihi qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkuluu buyuutan hayra buyuutikum xataa tastanisuu watusallimuu calaa ahliha dadkiina mu'miniinta ou hagelina guryo aan guryihiinna ahayn ilaa aada ogeysiisaan isdareensiisaan dadka oo idan dalabtaan oo aada salaamtaan dad kale tasta'nisuu yani tasta'dinuu ama tastaclimuu inaad dareensiisaan oo aada salaamtaan dad kalena oo la idin idna mooyaane si kale ha ku gelina xataa muxuu ahay gurigiisa naftiisa yuu cabdullahi bn mascuud radiallahu canhu xaalo wanaagsan buu lahaayo markuu guriga kusoo dhowaado soo dhihi jiray caguhu dhulka kusoo garaaci jirayo dadkiisuu isdareensiinaya marka waana salaamaya kolkuu soo galayo marka gudigiisa qofkuidan ugama baahno ma soo gala ma dhahayo isaga naftiisa laakiin waa inuu usii digo dadkiisii waa inuu sii digo haddii haween kale oo martiho soo wareegay iyo la joogaan iyo si ay muxuu ahaaye ay jidka ugu baneeyaan iyo wa sidaas oo kale qaala allahu tacaala faidaa dakltum buyuutan fasallimuu calaa anfusikum tahiyata min cindi illahi mubaarakatan طayiba markaad guryo gashaan salaama naftiinna salaama naftiina salaama salaam xag alle ka timid oo wanaagsan oo barakaysan salaam naftiina salaama marka maxaa looga jeedaa oo wuxuu dhahayaa qofku wuxuu dhahaya assalaamu calaya isagu miyuu dhahaya may ma dhahayo dadku salaamaya marka naftiina salaamada waxaa laga wadaa walaalihiin salaama baa laga wadaa ahalkiina iyo dadkiina iyo qaraabadiina iyo walaalihiina muslimiinta salaama marka salaamtii uu walaalihii salaamayay baa qofkii laga dhigayaa wuxuu naftiisii salaamayo taasuna marka waxay tusinaysaa sida dadka muslimiinta ay isugu xidhxidhan yihiine hal qof oo keliya uga dhigan yihiin sida xadiidkii nucmaan ibni bashiir radi allahu canhuma uu sheegay ee uu ku sheegay aan soo marray hadda ka horna ay u dhihi jireen muslimiintu waxay lamid yihiin siday isugu naxariisanayaan isugu xidhxidhan yihiin ay isugu qalbi nugul yihiin hal qof oo keliyahoo xubintii xanuuntaba inta kale oo dhan oo ay la qandhanayaan oo la horseegayaan taasuu la mid yahay taanna waxaa la mida ee aayadda kale iyaduna dhihi doontaa walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima taas markaa ragga qaarkood waxay ku fasireen mufasiriinta qaarkood laa taqtuluu ikhwaanakum walaalihin halaynina marka uu dilku walaalkii dilay ayaa waxaa laga dhigayaa dil uu naftiisa dilay baa laga dhigayaa marka waxyaalaha noocaas oo kale ah ee muslimiintu muxuu ahay siday isugu xidhxidhan yihiin isku mid u yihiin isugu duuban yihiin caddeeye iyo nusuustanu ka mid tahay nusuus kaleo iyaguna marka insha allah aan gaari doono oo dhihi doona dadka muslimiinta uhu waxay ka yihiin cadowgooda hal gacan bay ka wada yihiin iyo marka nusuusta noocaas oo kale ah waa kuwa caddaynaya waxdada muslimiinta iyo isku midnimadooda isku duubnidooda iskaashigooda isjacaylkooda isu naxariistooda caddaynaya weeyaan marka laakiin yaa garanaya arrinta iyad ah qofkii uun alla uu waafajiyo un baa garanaya nas'al اllah alcaafiya wa qaala tacaala faidaa xuyiitum bitaxiyatin xayuu biaxsana minha aw rudduuha markii salaam la idin salaamo salaama mid ka fiican salaama ama iyadii un ku celiya <clears throat> salaamtaa marka la salaamayana mid afka keliya ha ahaato ama mid muxuu ahaayey ficil uu la jirana ha ahaato sida la sheegay sayidna alxusein ibni cali radi allahu canhuma yaa waxaa la sheegay jaariyadkiisa ayaa ubax ku salaamtay oo xirmo ubaxa ay usoo qadimtay oo ay ku maamuustay markaasu isaguna xoreeyey aayadanta usoo soo deliishaday wa qaala tacaalى whal ataaka xadiidu dayfi ibraahiima almukramiina id dakaluu calayhi faqaluu salaama qaala salaam waa aayadaanu soo marnay marka malaa'igtii alle calayhim asalaatu wasalaam ee nabiga alle ibraahiima loo soo diray u bishaaraynaysay ee bani aadam isaga soo dhigtay way salaameen isna salaamtii ka qaaday salawaatu اllahi wasalaamuhu calayhim wa can cabdillaahi bni camrin radi allahu canhuma ana rajulan sa'la الnabiya sal اه alay slm nin baa nebigu wuxuu su-aalay sa'ala rasul lah sl ly slam ayu lislaami khayr islaamnimada qaybaheeda keebaa ugu khayr badan qaala tuطcimu الطcaama wataqra'u الsalaama calى man carafta waman lam tacrif mutafaqu calayh cuntadaad bixinaysaayo qofkaa taqaaniya qofkii kalebana waad salaamaysaa xadiidkana waa soo maray shan boqol iyo konton isagoo baan kusoo maray waana mutafaq caleyh وعan abi hurayrata radi allahu canhu an الnabiy sal ه ly slm qaal lama khalaqa allahu tacaala aadam markii alle subxaanaه wa tacaala abuna aadam uu abuuray salawaatu ullahi wasalaamuh calayh yuu qaala ku yidhi idhab fasallim calaa ulaa'ik tag oo kuwaasoo salaam waa tan waxay sheegaysaa xadiidkan kad wuxuu sheegayaa facweynida ay leedahay salaamtan islaamiga ah diiniga ah iyo waqtigay soo bilaabatay waqtigii jinsiga bashariga ah la abuuray ee qofkii u horreeyey ee uu ka tarmay bani aadamka o dhan uu ka tafiirmay kolkii la abuuray kolkaasaa markaas wuxuu la jideeyey halkaasay dariiqadeedii ku siman tahay ilaa jannadana waa socon doontaayo daa'ima weeyaan daa'ima weeyaan oo ma go-ayso marka waxyaalahan kada kale ee dadku ilbaxnimada moodayaan ee maxaa subax wanaagsan iyo galab wanaagsan iyo ama carabi ama afaf kale iyo waxyaalahaas ay ku yidhaahaan waa inay ogaadaan midana ka fiican oo ka qadiimsan oo mid alla uu amray oo alla uu baray dadka ah weeyaan marka wuxuu yidhi alla subxaanahu watacaala orodoo kuwaasoo salaam kuwa uu sheegayana waa kuwe nafarin min almalaa'ikati juluus koox malaa'igahoo farfadhiday ayuu yidhi soo salaam fastamic limaa yuxayuunaka soo dhegayso waxay kugu salaamaan yani waxay kugu jawaabaan soo dhegayso fa innahaa taxiyatuka wa taxiyatu duriyatik waa salaamtaada iyo salaamta ubadkaagay noqon doontahay fa qaala markaasuu aadan wuxuu yidhi calayhi asalaam assalaamu calaykum buu yidhi fa qaaluu markaasu wuxu yidhi assalaamu calayka waraxmat ullah fazaaduuhu waxay iyagu ugu dareen xayu baxsana minhaa bay isticmaaleene waraxmatullah raxmatullahi bay ugu dareen muttafaqu calayh wacan abi cumaara albara bni caazibin radi allahu canhuma qaala amaranaa rasuul llahi sal ly slm rasuulka allah wuxuuna faray bisabcin toddobuuna faray biciyaadati almariid qofka jiran booqashadiisa waitibaaci aljanaa'is iyo janaasooyinka raacitaankooda wa tashmiiti alcaaqis iyo qofka hindhisooda uducayntiisa yarxamuka allahu la yidhaha bisharti inuu isaguna alxamdu lilah yidhaah weeyaane Eh, wanasri daciif qofka tabarta yar oo la taageero oo laga dhiciyo qofka dulmiyaya wa cawni lmadluum iyo qofka la dulmiyaya la caawiyo eh, nasru daciif taasu marka eh, cawnulmadluumka way ka caamsan tahay oo taageeradiisa wixii uu qabsan kari yahay iyo wuxuu u baahan yahay iyo lagu taageero iyo ka dhicinta cadowgiisa laga dhiciyaba marka labadu weydiida u sheegaysa tanuse waa cadow ka dhicinta keliya wa ifshaau salaam oo ifshaaءi salaam iyo salaamta oo la la badiyo la baahiyo oo sidii xadiidka cabdullahi bni cumar qof walba salaam kii la garanay kan la garanayninba wa ibraari lmuqsim iyo qofka dhaartay oo dhaartii looga dhabeeyey aan dhaarta laga jebinin muttafaq caleyhi hada lafdu ixdaa riwaayaati اlbukhaariy xadiidkan mar horena waa soo hormaray mar dambena waa imaan doonaayo laba boqol iyo soddon iyo sagaal buu kusoo hormaray siddeed boqol sagaashan iyo afarna waa ku iman doonaa وعn أbي هريرaةa رضي الله عnه qال qال رsul ه صلى اه عليه وسلم laa تdkل الجنة حتىa تؤmiنوu جanno ma gelaysaan ilaa aad muؤminiin noqotaan وlaa تؤminوu حatىa تxaabuu mana muؤminiinna ma noqonaysaan ilaa aad isjeclaataan أwlaa أdulكم oo miyaanan idin tusaynin عalىa شhayءin wax oo إidaa facaltumuuhu تaxaababtum kolkaad samaysaan aad isku jeclaanaysaan afshu السلاama بynaكم salaanta dhexdiinna baahiya oo farabadiya xadiidkaasna waan soo maray waana rawaahu muslim waa saxiix wacan abi yuusuf cabdillaahi bni salaam alsraa'iili radia allahu canhu qaal samictu rasuul allahi sal ly slm rasuulka alla ayaan maqlay yaquulu isaga oo leh yaa ayuha annaas war hoydadiyahow afshu salaama salaamta badiya wa adcamu acaama cuntada bixiya wa silu larxaam qaraabada xidhiidhiya wasalluu tukada wannaasu niyaam isagoo dadku ay hurdaanna tukada tadkhulu aljannata bisalaam jannadaad nabadgelye iyo dhibyaraan ku galaysaane allahuma adkhilna aljannata bisalaam rawaahu التirmidiyu وqala xadiiثu xasanu صaxiix wa huwa kama qaal alxadiiثu صaxiix صaxaxahu الشhيkh الألباني في صحيح الجامع الصغير وفي غيره وعن أبي الطفيل أبي بن كعب رضي الله عنه وعن أبي الطفيل وعن الطفيل عن الطفيل بن أبي بن كعب رضي الله عنهما أنه كان yأتي cabdاللahi بن cمر رضي الله عنهما cabdاللahi بن cمر buu u imaan jiray oo la fadhiisan jiray majliskiisa wuu la fadhiisan jiray asxaabtiisii buu ka mid ahaa ninka ina ubayihi fayغdوu maعahu ilى الsuuq suuqu maalin walba buu la jarmaadi jiro kolkay mxua majliskiisa u yimaadaan yuu dhihi jiray ninkan suuqa aan aadno markaas suuqaa uu aadayana waxba maanu ka soo iibsanaynin oo sicirka aad soo ogaatid iyo kasoo wax iyo midna uma aanu aadaynin marka wuxuu leeyahy faidaa qadowna ila masjidi ila suuqi markaan suuqa u jarmaadno lam yamura alayhi lam yamura cabdullaahi cabdullaahi ma aanu soo maraynin calaa saqaaطin mid alaab alaabeeye saqaaq waa muxua saaxibu suqad suqad marka waxaa la yidhaha waxyaalaha birabiraha iyo suqad almataac ayaa taasoo kale lagu magacaaba yani waxa dadka ka dhacay oo kale oo le radiilmataac baa la yidhaahaa yani siduu muxua ah nin shaacirahoo khaariji ahay la dhihi jiray qadari ibnu lfujaa-a oo nin geesi ahaabaa wuxuu yidhi wamaa lilmari khayru fii xayaatin idaa maa cudda min saqati lmataaci marka yani waxaa weye suqadkaasoo kale baa la yidhaahaa walaa saaxibi baycatin qof iib haysta yani wax laga iibsado oo badeeco haysta iyo walaa miskiinin miskiin meel fadhiyo ka tuugsanaya midna ma aanu soo maraynin walaa axadin qofna ma aanu soo marayn illaa sallama calayhi wa u salaamay qof kastuu soo maraba kulliiti iyo ku ladanba waa salaamaya markaas kolkuu salaanta dhameeyo uu ku noqon jiray qaala طufaylu radi allahu canhu faji'tu cabdallahi bna cumara radi allahu canhuma yowman maalin baan u imid faاstatbacanii ila suuqi suuqa inaan u raaco yuu iga dalbaday faqultu lahu waxaan ku yidhi maa tasnacu bisuuq suuqa maxaad ku samaynaysaa wa anta laa taqifu cala albayc isma dul taagaysid iibo waxma baayacaysid walaa tas'alu can isilac badeecooyinkana qiimahoodii ma su-aalaysid walaa tasuumu fiiha waxna ma gorgorinaysid walaa tajlisu fii majaalisi suuq suuqa majaalistiisa la fadhiistaan lagu sheekaystana ma fadhiisatid wa aquul waxaanan dhahayay ijlis bina haahunaa halkan ina fadhiisi nataxadaf aan sheekaysanay faqaala markaasuu uri yaa abaa baطn wariya caloolay wa kaana طufaylu daa baطnin waana calool weyna طufaylo radia allahu canhu waa la ciyaaraya marka cabdullaahi nanaanista sidaas oo kale ah oo tacyiir aan looga qasdaynin ee qofka naanistiisa lagu sheego bidaare iyo jiis iyo ganay iyo waxyaalo sidaasa la yidhaaho laakiin kolka aan ceebeyn lagu ceebeeyey aan looga qasdaynin ama tilmaan lagu tilmaamo oo qof aan garanaynin loo tilmaamo looga qasdaayo ama koolkoolin iyo kaftan isaga lala kaftamayo looga qasdaayo ama canaanba xataa looga qasdaayo dhibaata ma ayla sida tan oo kale haddaa inamaa naqduu min ajli salaam waxaan u jarmaadaynaa salaamta daraaddeed dadka inaan salsalaamnaan u salaamaynaa fanusallimu calaa man laqiinaahu aan salaamno dadka aan la kulanno saasaan u jarmaadaynaa dadka u salaamaynaa cabdullaahi bni cumar radia allahu canhuma marka salaam aad asbatid oo dad aad salaamta aad la kulantid ayuu u baxayaa oo uu raadsanayaa dad uu salaamo haddana maxaa dhacda dadkii uu qofkii soo agmaro ayaanu salaamayninba wuxuu raadsada iska dhaca rawaahu malikun fi lmuwaطa biisnaadin صaxiix waana sidaa uu sheegay mualifku raximah اllahu taala xadiidka waxaa kaloo wariyey alimaam bukhaariy fi ladab اlmufrad uu ku wariyey waصaxaxahu الsheikh اlalbaniy fi صaxiix اladab اlmufrad waa mishkaat almasaabiix baabu kayfiyati salaam sida laisu salaamaya waa side iyo inta ku hore laisu salaamayay iyo yustaxabu an yaquula almubtadi'u bisalaam waxaa la jeclaystay oo fiican inuu qofka salaamta bilaabayaa yidhaaho asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh fayaatiya bidamiiri اljamci calaykum uu la yimaado calayka aanu dhihin wain kaana almusallamu calayhi waaxidan qofka la salaamaya xataa mid kaniba ha ahaadee waa bannaantah in calayka keliya la yidhaahana sidaan kusoo maray salaamtii malaa'igtu ay salaamtay abuna aadam malaa'igta uu salaamay kolkay u jawaabayeen calayka asalaam bay yidhaaheen ayb wayaquulu lmujiibu kay u jawaabayaa raddiyayaana waa inuu yidhaaho wacalaykum asalaamu waraxmat ullahi wabarakaatuh fayaatiya biwaawi ljamci fii qowlihi wacalaykum iyo damiiru jamci labadaba uu la yimaado waaw lcadfi uu la yimaado iyo damiiru jamci labadaba wacan cimraan bni اlxusayni radia allahu canhuma qaala jaءa rajulu ilى nabiy sal ly slm baa nebigu u yimid oo faqaala assalaamu calaykum buu yidhi faradda calayhi waa ka qaaday uma jalasa ninkii waa fadhiistay faqaala nebiyu sala allahu alيyh wali slam cashirun waa toban hal marbuunna salaamo hal salaamuu la yimid oo toban ajri buu leeyahay oo mudacaafadii tobanka loogu dhufanayay uma jaa aaharu haddana ku kala yimid faqaala asalaamu calaykum waraxmat ullah waraxmat ullahi buu ku daray faradda calayhi waa ka qaaday fajalasa waa fadhiistay uma qaala cishruun waa labaatan waraxmat ullahida keliya ayuu toban xasano ku heray oo dheeraada uma jaa aakharu haddana ku kala yimid oo faqaala asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh faradda calayhi waa ka qaaday fajalasa waa fadhiistay faqaala halaaثuun rawaahu abu daawuud oo tirmidiy waqaala xasanun xadiid xasana weeyaan waxaa kaloo wariyey axmed iyo addaarimi ayaa wariyey waana xasan oo calaa sharطi muslim weeyaan ayuu dhahay asheekh mxuu ahay mxu الشheekh alwaadiعي fi fi صaxiiح muslim waa calaa sharطi muslimna waa leeyahay waana xasanna waa yidhi sidaasoo kale marka kolka qaarkood u yeela وعan caiشhaةa radي allahu canha qaalat qaala lii rasul lah sal slm rasuulka allah wuxuu yidhi haadaa jibriilu yaqra'u calayki asalaam kan waa jibriil oo ku salaamaya qaalad markaas qultu waxaan idhi wacalayhi asalaamu waraxmat ullahi wabarakaatuh wacalayhi asalaamu waraxmat ullahi wabarakaatuh saasay dhacday marka marka qofka salaam qof kale laga soo gaarsiiya oo la yidhaha hebel baa ku soo salaamaya waa inuu yidhaaho wacalayhi asalaamu waraxmat ullahi wabarakaatuh muttafaqun calayhi وhakada waqaca fi bacضi riwaayaati الصaxiixayn وbarakaatuh wa fii bacdiha bxadfiha waziyaadaة hiqati maqbuula marka riwaayadaha qaarkoodna alayhi الsalaam waraxmat ullahi keliya dhahday waa riwaayadaha qaarkoodna waa barakaatu bay kusii dartay labadaba marka waa saxiixaynka iyana ku jiraan oo waa saxiix وعn أنس رضي الله عنه أن النبي صلى اه علي سلم kaana إida تklma بكلمة أعاadaha ثaلاثا xatى تfhma canه wuxuu ahaan jiray markuu erayku hadlo saddex goor buu ku celin jiray si looga fahmo waidaa ataa calaa qowmin fasalama calayhim salama calayhim alaaaa saddex goor buu salaami jiray rawahu lbukhaariy wahada maxmuulun calaa ma ida kaana aljamcu kakiiran waa xadiidkan waan soo marray oo raqam situmiya sita wa tisciin baan ku soo marray ixtimaalaadka ku jira dhowrkoodna waan soo marray saddex goor siduu u salaamayay mid ka mida buuna alimaamu nawowi radiallahu canhu uu doortay oo kolkuu jamcu fara weyn yahay hal eh, dhawaaq keli aanu gaadhaynin su saddex goor salaamaya kolba dhanku jeesanaya dhankaana salaamaya dhankaana iyo dhankaa sidaasba ayuu alimaamu nawowi radia allahu tacaala canhu wa ardaah isaga uu ku fasiray salaamta saddexduu salaami jiray w can ilmiqdaadi radia allahu canhu fii xadiidihi aطawiil xadiidkiisa hoo dhow dheer oo maxaa mucjizada waaweyn ay ku jiraan yuu wuxuu yihi kunnaa narfacu lilnabiyi sala allahu alayhi waali wasalam waxaan uu dhibi jiray rasuulka alla sala allau alيyh waali wasalam nasiibahu min allaban qaybtiisa caanaha ah ayaan u dhibi jiray waxa isagu oo safar lagu jiro qaswi lagu jiro oo muqdaad iyo saddex nin oo kale iyo la socoto aada u gaajoodo sixaan aan haysanin oo aan dhagaha kologta wax ka maqlayni gaajo daraaddeed ayaa u yimaadeen nebiga sala allau alيh waali wasalam markaasuu nebigu sal lla alay slam uu martigeliyey oo uu keenay raxligiisii uu keenay oo saxidiisii ay la wadaagi jireen saxidaasuna marka waxay ahayd dhowr neefa adhihi wateen bay canaha ka maali jireen marka caadadooda waxay ahayd rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam habeenkii waa soo daahi jirayoo meela soo sunnaysan iyo dadka uu soo karmeerayay iyo wafdiyaal uu la kulmay haba ku soo daahi jiray marka kolka adhigii lisaan bay canihiisii u dhiigi jireen markuu habeenkii yimaado meeshii uu yimaado buu wuxuu leeyahay fayaji'u min alleyli habeenkii buu imaan jirayo fayusallimu wuxuu salaami jiray tasliiman salaamid buu salaami jiray laa yuuqidu naa'iman qof hurda aan toosinaynin waysmacu lyaqdaan qofka soo jeedana maqashiinaya adabtaas rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam bal u fiirsada dad qaarkoodna hurhurdaan qaarkoodna soo jeedaan yuu imaanaya marka salaan cod dheeroo kuwankada hurda iscaajiso oo hurdada ka toosisana ma ahayn salaamtiisu mid aada u hoosayso oo kuwan soo jeeda ayna maqlayninna ma aanay ahayn mid dhexdhexaado inta soo jeedana ay maqlayso inta hurdana aan toosinaynin bay ahayd fa jaءa الnabiyu salى اllahu عalayh wali wasalam waa yimid nebigu salى اllahu alيyh wali wasalam oo habeen oo fasallama waa salaamay kamaa kaana yusallimu sidii u salaami jiray buu salaamay xadiisu ahayd rawahu muslim habeenkaas marka habeen qisa cajiibay dhacday bay ahaydoo uu gaar u tilmaamayay uu leeyahay fajaءa fasallama kamaa kaana yusallim waxay ahayd habeenka shaydaan baa u sheekeeyey miqdaad radiallahu canhu oo caanihii nebiga sala allahu alayh waali wasalam loo dhigay oo yacni kolkuu yimaadee saa u salaamo buu muxuu ahay weelkii oo loo daboolay daboolka ka qaadan jiray caanihiisaas qaybtiisa cabbi jiray marka habeenkaas hadda uu sheegayo ayaa shaydaan u sheekeeyo markaasu wuxuu yidhi muxuu maxamed ku falayaa ridan intan yare caanaha ah rabbigiisa quudinayo oo waxsiinayo oo jannada cunto looga keenay iska cab adigu markaasuu cabbay kolkuu cabbay buu haddana ku riday shallayto ku riday oo markaas wuxuu ihi magacaha ba hadduu imaanayaayo kolkuu canihiisi waayo buu ku habaarayaa markaas aakhar iyo adduunba seegaysa hortii horena shaydaan isaga ku gubaabiyey hortii dambena isaga ka nixinay maqdaad oo aada u walbahaarsan oo galgalanayo oo hurdo ka imaan la'dahay ayuu yimid nebigu sal ly sl marka siduu u salaami jiray buu u salaamay markuu weelkii daboolka ka qaaday weelka maran oo arkay yumaanu habaaramin allow qofkii caanahayga iga cabay allow kan iyo kan ku rid ma aanu dhihine waa duceeye wuxuu yidhi allahuma acim man acamanii wasqi man saqaani allow qofkii cunto isiiye cunto siiye qofkii eh, sharaab isiiyana sharaab sii markaasuu miqdaad radia allahu canhu ducadaasi uu helo yuu muddadii qaatayoo markaasuu riyihii mid ka mida ayuu kula roora u leeyahay aad u qashid nebiga sala allau alay waslam markuu ridii u tegay yuu arkay ridii candhadeedu ay buuxda oo caano alla ku soo shubay ridii buu marka caano badan ka lisay markaasuu siiyey nebiga sala allau alay slm uu cabay kolkaasuu u hambeeyey oo isaguna miqdaadna oo cabe markaa kolkuu cabay caanihii ee nebiga sala allahu alayhi waali wasalam ducadii si uu helay uu qosol ku dhuftay kolkaasuu nebigu weydiiyey sal ly slm maxaad qoslaysaa qisadiibuu u sheegay marka kolkaasuu yihi maxaad hore iigu sheegi weyday aan walaalaheenna aan toosinno barakada waxaa ka heleena xadiidka marka qisadiisu intaasay ahayd walaaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh